allah weyn rabba waaxidood wada taqaanayne isagaa waduudan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidila waastayne waxba kama qarsuno qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba wo waadax iyo waasac maalinaahe alwakiilu magaciisu waa warisandhimaane alwakiilu magaciisu waa waarisa dhimaani ogaado watiin iyo zulsilad weedha hadalkiisa walcasfi iyo walayl iyo ancaam ama wasafaadba washamsi iyo duxaa iyo kuwirad waylu iyo xaaqa inta wowga inta wowga laga qaaday iyo wadartu waa dhaare walihii ilaahiyo runtii baan waatan leenahay wacdigiiyo tafsiirkaaseede waa berka qoraadhe naf waliba waktayreedihiyo wariyo taariikhi waayaha adduunkuna qalbiga waa warhinayaaye wadna lama huraan buu nadiyo waxaan ku seegayne warankii cisraa'eil intaanu waajibkii gudaanin ama uu waddada sahayaan wiishku nagu yeedhin waysaga haddaynina tan waa layska wadayaaye inay dunidu wiig iyo bil iyo tahay waxaan dhaamin taariikhduna wititi iska too walacsi ku dhaafto aynu nahay wadaal iyo qariib weerar daba joogo wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih waصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ahayd alintisaar lilaimati اlabraar oo ahayd difaac iyo xaqsiin a'imadii saddexdaa ibnu teymiya ibnu alqayim iyo alimaam maxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullaahi tacaala calayhim ajmaciin xadgudubyo uu sheekh cali warsame xasan oo ah cudwi ka tirsan jamaacada ictisaam ahaan jirayna guddoomiyihii jamaacada xadgudub uu ku sameeyey culummada ayaga ah ayaynu ku jiray inaanu e, wax ka nidhaahno waxaynu soo maray toddoba qodob ee siddeed qodob shalay baynu soo maray qodobkii sagaalaad baynu ku istaagnay oo ahaa <clears throat> qodobkii inoogu dambeeya wixii ku saabsanaa sheekhulislaam ibnu teymiya ibnuqayim manhajkoodii sagaalkaa qodob baan ayagu kaga kaaftoomaynaa kadibna waxaan u gudbi doonnaa wixii ku lugleh ama khuseeya sheekh moxamed ibnu cabdulwahaab Eh, intan marka aanan eh, sii gudagelin muxaadarada waxaan jeclaystay inaan baraarujiyo shalay marka aan ka hadlaayey in sheekh cali <clears throat> taqriiban cuqdad ama xasad uu u qabo a'immadaa saddexda ah hawsha waxaan ka soo bilaabay laba kun iyo koob iyo tobankii waxaase ilaawey in wadaadku cuqdadiisu waa hor soo bilaabatay bay soo bilaabatay ama toddobadii waa inta anu ka warqabo hadda ka waa idin sheega laakiin shalay waan hafay idinkuna ma aydan xusuusinin sagaashan iyo sideedda ama toddobadii dood waxaa jirta ka dhacday hargeysa ama burco hadda mid aydma xusuusto oo dhex martay sheeh axmed cabdigodane amiiru xaraki shabaab almujaahidiin alaan xaaliyan iyo e, sheekh cabdikariin xasan xoosh bay dhex martay doodda waxay ku saabsanayd masaa'il kufri waaliimaan iyo madhab salaf wuxuu yahay baa laga niqaashahay sheekh axmed wuxuu isku dayay inuu caddeeyo cabdikariin iyo kooxdiisu inay murja'a yihiin oo ay khilaafeen salafkii wadaadkaana waa isdifaacahay dooddaa labada wadaad u dhaxaysay e, waxaa loo saaray wadaaddo xakam iyo garsoor noqdo labada wadaad wax kala dhaha ila haddii adna aan doodo adna aad doodo oon soo ritood soo ridato waxna kale xukumana uusan jirin macno yeelan mayso doodo marka rag culummo oo loo saaroo la yidhi bal wadaaddaha doodooda u qaybiya oo sida waagii annagu markaan sufiyada doodaynay waxaa noo qaybinayay hadalka eh, faarax bacalin dawaara waad garanaysaa maama malay ninka hadalka qaybina ama hawsha agaasimaya qasab maa inuu kula aqoon yahay ama ka aqoon badan yahay ama wax ku dheer yahay almihim wadaadahaasu wuu ku jiray sheecali warsame markay dooddu kuulaatay oo cabdikariin xasan xooshna uu hadalla sheekhuislaam ibnu teymiya uu leey itlaaqaad uu soo jiiday sheekh axmedna nuquul uu imaamku leeyahay soo jiiday sheekh warsame uu xanaaqo wuxuu yidhi inaga badaaya ibnu teymiya khusuumtiisu waxay sheegeen inuu yahay mutanaaqid fii baabi اliimaani wاlkufri adna soo qaadeen adna soo qaadeen wadaadda kale raatada marka waagaas waa lix iyo toban sana laga jooga taqriiban mise shan iyo toban sano waa imisa haddii ninety sevenka ay noqoto lix iyo toban sano bal toddobiyo toban sano ay ku dhowaanaysa hadday ninety eightki noqotona waa lix iyo toban sano shan iyo toban sano shan iyo tobankaas sano cuqdadaas aimada waa u qabay waanu uxaaba urursanhayey waanu u qoryo urursanhayay wadaadku sida muuqata khibradaa dheer iyo wakhtigaa dheer wuxuu ku baxshayna wixii aynu shalay soo tilmaanay qaybo ka mida ah. ayuu noqday faaqidu shay laa yuciihi wey taasi marka inaan baraarujiyo waan rabay waxaa kaloo iyadna aan rabaa inaan baraarujiyo oo sheekh hirshaad ugu baraarujiyo xafidah ullahu tacaala sheekh cali xaaji yaa hadda ka hor laba kun iyo ko iyo tobankii markuu maqaalaadka qoray ee aimada ku xadgudbay shacali warsame shacali xaaji baa radiyey oo muxaadaraad ka duubay khaasatan aadna u difaacay sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo manhajkiisa ayadaasna marka inkastoo anu dhegaysanin iyadna waa masalamadu in la xuso say dalabadu u dhegaystaan ama uga faaidaystaan sheekh calina loo siiye xaqiisii iyo mudnaantiisi shacali xaaji baan ka hadlaya haddaan u gudbo masaladiin sagaalaad waxaanu leenahay shalay waxaynu soo marro sheekhuu yidhi manhajka ibnu taymiya laba qaybood weeye manhaj salafiyada ibnu taymiya waa laba qaybood ama manhajkiisu waa laba qaybood qayb uu ka qaatay kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii salafka iyo qayb ijtihaadi ah saasuu wadaadku soo yidhi wuxuuna tilmaamay oo aniga idiin soo sheegay wadaadku af soomaaliya buu ku muxaadareeyey laakiin anugu af soomaaliga sidiisii u keenama laakiin macnihiisii nuxurkiisi baan idiin keenahayaa haddaan wax khaldana waad igu qabsan kartaan waxaan hadalka wadaadka ka fahmay in baa anigu soo gudbin intaasaana isaaran in walba fahamkiisa wuxuu yidhi marka salafiyada qayb waa ijtihaadi ibnu taymiya manhajkiisi qayb ijtihaadi iyo qayb muxuu ahaay uu kitaabkii sunnada ka qaatay iyo aqwaal salaf iyo qayb ku ijtihaaday waxa uu wadaadku tilmaamay qaybta ibnu teymiya uu ka qaatay kitaabka iyo sunnada iyo salafka uu ka qaatay aqwaashoodii inay tahay salafiya muctabara oy waajibtahay in lagu raaco camalka iyo caqiida iyo suluga iyo dhaqankaba qaybta ijtihaadiga ana wuxuu tilmaamay ama laga fahmay hadalkiisa markaynu eegna inaysan iyadu ahayn shay in la raaca waajib tahay ama salafiya ama xaqa aysan ahayn buu tilmaamay waxaa isweydiin marka mudan qismigan ijtihaadiga ah sheekhu hadduu ka qaatay ibnu teymiya salafiyat اlijtihaadiya hadduu ka qaatay min alkitaabi wاsunnati wa aqwaali salaf uu ka qaatay waxay la xugum tahay salafiyada hore ee uu sheekhu yidhi wuxuu ka qaatay min alkitaabi wasunnati wa aqwaali salaf hadduusan sheekhuislaam ibnu teymiya salafiyada uu ku ijtihaaday ijtihaadadkiisa uusan ka qaadanin min masaadir tashriic oo kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii salafka iyo ijmaac iyo daliil muctabar uusan ka qadanina waa baail marduud ah oo diin la'aan ah in salafiyi leeda waana khata labadaa guud marka labadaa xabaalood kuu dooni wadaadku ha gala cali ah ilan salafiyadu wuxuu u qaybi wadaadku qayb ijtihaadi ah iyo qayb itibaac ah qaybtii itibaacayd wuxuu hi waxaa laga qadanayaa kitaabka iyo sunnada iyo aqwaal ni adilada sharcigeed buu ujeeda ee muctabarada ahayd qaybtan ijtihaadiga dambe ibnu taymiya xaggee ka qaatay hadduu kitaabka iyo sunnada iyo adilada sharcigeeda uu ka qaatay waa xaq waajib u yahay in la raaco sida ta ay waajib u tahay in loo raaco waa inuu faana ila tahay hadday tahay waxaan daliil ku dhisnayn oo uu iskala yimid iska yidhidina waaba kufri iyo shirki iyo gaalnimo ruuxu inuu ra'yigiisa wixii la qumanaada sii daayo isagoon mustanid sharci aan cuskanaynin waa min alkufri biاllaah cinda ahli اlcilm idan shaygaasi waa baaطil marduud ah marka kayfa yakuunu salafiyatan kayfa sheekh islaam ibnu taymiya markaa loogu tiri nin culamo ah see loo odhan salafiyada dambe mucaasirada ah iyo wahaabiyada mutaakhirada waxay raacsan tahay salafiyad haddaynu ism waxay u noqonaysaa ilaa madrasata madrasata buuri sheekhu maogta ilaadiisu xataa wax ma hoos dhigto sheekh cali ilaadiisu hataa xaraf jaar ma ah ayib ilaa madrasata sheekh eh, eh, ibnu taymiya wa alqayim n abdillah soosaa ma ahayn madrasada noocaasa en kitaab laga qaadanin en sunan laga qaadanin aqwaalu salaf iyo midna aan laga qaadanin maxay tahay isweydii idinku waa maxay waa zakhaarif min alqowl soo maaha de hadday salafyadii ijtihaadigeed laga qaatay tii hore meesha laga qaatayna ee tii horay la mid tahay haddii ay tahay waxyu shayطaan iyo muxuu ahaaye zakhaarif waa abaaطil min kiisa ibni taymiyana diin la'aan iyo kufri weeye markay u yartayna bidco weeye sheekhu wuxuu waxaa lays odhan karaa ragga wadaadka difaacaya odhan karaa waxaa dhici karta inuu u jeedo salafyada ijtihaadiga ah oo u jeedo wasaa'ilkii iyo qaabku sheekhu u hadli jiray ama dadka u radin jiray ama duruustu bixin jiray taas marka wasaa'ilu dacwa la yidhahdaa iyo aalaatu tabliiqi risaala la yidhahdaa walaysat min almanhaj manhajna ma aha kitaab iyo sunna lagama qaatee waa inaan asalkii mubaaxa baabulcaadaad walwasaa'il bay ku jirtaa aayadna ooma baahna xadiidna ooma baahna aqwaalu salafna ooma baahno makarafoonkan inaad ku hadasho codka uu kuu ballaadhiyo waa min wasaa'il dacwa batabisa maaha muxaadarad aad jeysay in lagaa dubo nin aan meesha iman karin uu sii dhegaysto ka faa'idaysan uu ka faa'idaysto ninkii jeediyana way anfico haddee ajirkiisii baa u ballaadhanhaya kii dhegaystana way anfico waxbuu ka faaidaysa ayadna la weydiin mahaye salafiye ma aha iyo waa ijtihaadiye midna meesha ma taalla makrofona aad ku adintaan hadduu wadaadku wasaa'ilu dacwa u jeedo taa manhajna lama yidhaahdo salafiyana ma aha waa masalo kolba u khuduucaysa imkaaniyaadkaada iyo awooddaada iyo waaqacaad marayso yacni sheekhu waxaan jirin buu la yimid wuxuu damca inuu qaybiyo salafiya aluulaa salafiya almujtahada fiiha waxaana ka soo baxay baail ama kufri ah ama bidc ah marka si qarsoonbu wuxuu ugu qirahayaa shaykhulislaam ibnu tamiya inuu yahay musharic min duuni illaah yuu ku qiray waa hadalkiisana hawshaasi waad ka fahmaysaan taqsiimkiisaana ku tusahaya taas inta aan kaga taga haddaan u gudba sheekh maxamed bin cabdilwahaab waxaan isleeyahay muxaadarada dhan qasadkeedu inuu ahaa baa laga yaabaa weerar ku aadan sheekh maxamed cabdiwahaab saa darteed weerarka u geystay sheekh maxamed cabdiwahaab waa ka cuslaa midku u geystay saddexda labada imaamee kale tii tobnaad wey sheekhu wuxuu yidhi quruun kadib waxaa yimid waa macnihii hadalkiisa quruun kadib waxaa yimid maxamed cabdulhaab baa yimid oomana dhaxaynin buu idhi ibnu teymiye ibnu qayim iyo maxaa cabdiwahaab xaraka dacwiye ah oo manhajka tawxiidka ummadda ugu yeedho oma dhaxaynin bui khabar iyo raad noocaasana ma jirin ilaa uu yimid ibn cabdilwahaab wuxuuna yimid xilli fatruu yimid min dacwati ibni teymiya wuxuu yimid zaman adag iyo xilli ka adag kii ibnu teymiya ibnuqayim asagoo weliba ka faa'idaystay kutubtii shaikhulislam ibnu teymiya ibnu qayimba hawsha ayadaa xoogu yarun baan tacliiqino waxaan leeyahay khaطa uu meesha ku galahayo waa khata taariikhi ah khaطaa taariikhi uu ka galay fatrada udhaxaysay maxamed cabdiwahaab iyo labadii imaam u udhaxaysay mid lamida soomaalida uu ka galay sida la og yahay sheekhulislaam ibnu temiya dacwadiisii markuu dhintay ilaa yowmina haadaaba way socotay dad alaba ah oo culummo qaaday ayaa jiray alxaafid dabili nin la yidhaahdo ardada ibn teymiya iyo ibnuqayim raggii la caasiray ahaa waagi dambe intuu tegay buu hindiya new delhi buu fadhihi jiray aarkan xadiiiga ee suniga ee hindiya baaqiga kuwa ilaa yomina haada ee loogu baxsaday xaydar abaad iyo meelaha ku jirana inuu asagu ka tegay baa culamada xaqiijiyeen dhimbilaas ibnu taymiye ka dushay ardadiisa waxay ku dhacday hindiya abu isxaaq ashaaibi la dagaalankan bidaca camaliga ah ee lagu ammaanay iyo xiyalka iyo khuraafaadkan waxay culummadu xaqiijiyeen inuu ka qaatay min almaqari abu cabdulaahi almaqari abu cabdulaahi almaqari saaxibu kitaabi alqawaacidna waa tilmiid ibn اlqayim ibn اlqayimna waa tilmiid wa waariu cilmi shaykh اlislaam ibn taymiya midna andalusi wax ka dhacday oo halkaasay aaday markii la soo socday qarnigii tobnaad ilaa koyo tobnaad umma hindiya waxaa ka dhacay nin imaamo asaguna ku ta'auray manhajkii shekhulislam ibnu taymiya fi dacwati walirshaad oo la odhan jiray alimaam asar hindi kutub buu leeyahay twiidcibaadu ka hadlay towxiid tashriic buu ka hadlay wuxuu ka eh, hadlay muxuu ahaayey khuraafaadkii bidaci la dagaalankoodii yani waxaa loo yaqaanaa mujadid alqarn alcaashir walxadi cashar ma aha dacwo go'day oo ibnu teymiya markii uu dhintay intay indiraastay maxaa cabdiwahaabu boorka ka jafay ma aha yaman waxaa ka jiray niman culuma oo ummadda ugu yeedhaya ila tawxiid muxaarabati اshirki ah ah, waxaa ka mid ah sheekh saalix ibn mahdi اlmaqbali oo qarnigii koy tobnaad ilaa labiyo tobnaad ah maxaa abdiwahaabna ka horeeye boqol sana taqriiban iyo ka badan ka horeeye waxaa ka mid ah sheekh maxamed ismaaciil alamiir eh, asancaani oo ka da'weynaa kana horeeyey maxamed cabdiwahaab waad garanaysaan bay la tahay waxaa ka mid a ah sheekh maxamed xusein annacmi zubaydi saaxiibu macaarij alalbaab oo isaguna meel saro isaguna yemani ah dacawa ila اtawxiid wa muxaarabati shirk bacda ibnu taymiya ilaa maxamd maysan marna damin awayn kale awood badnayd shaykhulislaam maxamed cabdiwahaab wuxuu ummadda dheeraa ilaahay wuxuu ugu gargaaray ina sucuudo shawkiya awoodma la tari buu yeeshay wadaadaha kalena waxay ahaayeen niman culummo oo war ilaahay ka cabsada diidnay waayahay waan iska tagahayaa war shirkiga ka leexda kir baa lagu yidhi ilaah waad aragtaa xilka anigu waan gutay niman marka ayagu cilmiga iyo diinta sheega awood cilmigaana leh haddaysan weliba sheekh maxamed ka aqoon badnayn la mid ahaa bay ahaayeen laakiin sheekhu wuxuu la dheeraaday ilahi uu gargaaray bisayfin yansur laabudda min kitaabin yahdi wasayfin yansur wakafaa birabbika haadiyan wanasiira sheekhu awood ma la tari buu helay markaasuu xaqiisii iyo diintiisii meel mariyey meel la saaray sagaashan sanona hadda waana cimriye sheekhu sagaashan iyo kow sano ayuu gaadhay marka boqol toban iyo shantii jirad u dhashay kun laba boqol iyo lixdana wuu geeriyood waad garanaysaan sagaashan iyo kow sano ayuu hawshaa u taagnaa marka waa jahlun bitaariikh dacwadaas marka fatruu yimid iyo dabkaasi waa damay iyo looma dhaxaynin xaraka dacwi ooma dhaxayn bayna bni taymiya wabni cabdilwahaab waa khaa taariikhi ah cinda ahli اlcilm khaطa uu ka galay meesha ayada ah mid lamidoo soomaalida uu ka galay maqaalkii wuxuu ku qoro yidhi dacwa salafiya soomaaliya waxay soo gaadhay siddeean iyo kowgii hala akhriyo kun sagaal boqol siddeean iyo kowgii ayay dacwa salafiya timid soomaaliya waxaana keenay dalabatulcilmigii iyo culimmadii ka soo baxday jaamaca islaamiya iyo sacuudiga khaliijka ka yimid waa kun sagaal boqol siddeean iyo kowgii waa hadda waa hadda waxaana la ogyahay cinda ahli اlcilm iyo ahlu ikhtisaasku ka warqabaan dacwa salafiya tawxiidiya soomaaliya waxay soo gaadhay sheekh maxamed cabdiwahaab oon qabrigiisa unbaa kabihiisu ay muuqdaan sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan saaxibi fatxi اlmajiid ayaa mujaladka sagaalaad adura waad ka akhriyi kartaan bay ila tahay dura saniya sagaalaad laba boqol konton iyo afar wuxuu leeyahay dacwadan salafiga tawxiidiga ah ee shirkiga la dagaalamaysa tawxiidka iyo dacwada dhabtana faafinaysa waxay gaadheen meelo badan najdi base ma aha meelahay gaadheen ognahay jamaacaad tadcu ila tawxiid wa tuxaaribu shirka waxaa ka mid a ah afghanistaan iyo soomaaliya afghanistaan iyo soomaaliya intaa haddii laga soo tago waa saaxiibu fatxilmi waa taqaanaan beelatahaadi waa laba boqol iyo konton sano ka badan weeye xilliguu sheekhu muutan yahay ninkii cabdiraxmaan xasan ama xilliga uu hadlahayo taqriiban wadaadkani wuxuu ku yidhi siddeetan iyo koog wuxuu rabaa hawshu inuu ku soo koobo ururkiisi iyo ictisaam wax kale ma doonahayo ayib inaad fahantaan muhim jidda wey ninkii rabaa kitaabka almanaar majallat almanaar ee hadda maktabadda taalla iyo majalladda alhadyu nabowi ay lahaayeen jamacatu ansaari sunna iyo xataa kitaabka laga qoray mujaladkee jamaacatu ansaari sunna aahaarteedii iyo hawlaheedii kun sagaal boqol iyo afartankii soddon iyo labaatan iyo sideeddii ilaa kontomaadkii in jamaaca dacawiya oo soomaali ah oo salafiyiina oo ummadda tawxiidka ugu yeedha shirkan la dagaalama ay ka jireen gaalkacayo xamar maraakisna ay ku lahaayeen iyo xafiisyo bay qorayaan iyo culummadii weliba magacyadoodii iyo maqaalaadkay diri jireen culummadaas iyo shirkiga qaabkay ula dagaalami jireen waxaa la yaab leh kun sagaal boqol iyo lixdankii xamar waxaa lagu daabacay oo lagu gedi jiray kitaab la yidhaahdo hidaayat اlmustafiid ila axkaam الtawxiid oo uu qoray sheekh nuuruddiin cali colow waxaa lagu iibsan jiray shan shilin oo soomaaliya ah kitaabkii nuskadii asalkeed baan hayaa anugu mar baa laga yaba inaan akhriyo qiimat nuskha waxaa weeye hamsa shilin soomaali wuxuu sheekhu nashriyey kun sagaal boqol iyo lixdankii dacwa salbi waxay timid buu kul dadku leeyahay siddeetan iyo kowdii dhaxda wuxuu ka saaray labaatan iyo kow sanu tuurahaya waa marka xataa sheekh nuurudiin laga soo qabto juhuuddii sheekh nuurudiin cali colow ee uu ku lahaa gobollaha dhexe koonfur iyo dacwadiisii biyo dhigtay juhuuddii u lahaa sheekh yuusuf xayle wuxuu dhan waa balcan baacodi halbacad lagu leysa waa la inkirhaya ururaha waa horaa idiin sheega howlahoodu inay insaafkiiyo garsoorka ku yaryahay dulmigaasaa iska jira dulmigaasaa iska jira <clears throat> marka hawshaasi marka taariikhdii ay dacwa salafiya soo gaadhay soomaaliya wadaadku khata buu ka sheegay kamana run sheegin ururkiisiibuuna ku soo koobay waa markaynu soomaalinahay dacwadii najdiya ee uu lahaa waa soomaaliya soo gaadhana waxaan xaqiijinay hadda in ay soo gaadhay soomaaliya xilli ka badan boqol iyo konton sano taqriiban marka su-aasha eh, masalada shan tobnaad adugu waxaan oga jeednaa eh, taariikhda uu sheekhu sheegay ee ku saabsan soo gaadhiddii ay soo gaadhay soomaaliya dacwa salafiya tawxiidiya sheekhu kama run sheegin sidoo kale eh, inaan loo dhaxaynin sheekh maxamed cabdulwahaab iyo ibnu taymiyana iyaduna siduu sheekhu u sheegay ma ah waa khata hadda eh, ka hor dhowr fadhio horan waanu ku tilmaamay xataa waxaa jiray wadaad eh, soomaali ah oo sheecali majeerteen sheecali eh, ibn cabdiraxmaan sheecali majeerteen la odhan jiray oo aqraan ahaayeen ardadii sheekh cabdiwahaab ardadii sheekh cabdiwahaab bay aqraan ahaayeen kutubtiisa qaarkoodna alajwib alghaybiya fi ljawaab alajwab alghaybiya cala alas'ilati algharbiya kitaabkiisa wuxuu ku sheegay qarniga labiyo tobnaad mujadidkiisu inuu yahay sheekh maxamed cabdilwahaab aad buun oola dagaalamay shirkiga soomaaliya ka jiray waagii dambena marki ayuu ku geeriyooday markay nimankii harti soo fiijiyeen inay culummo fiijiyaanna dhaqan bay u leeyihiin basidoodaba oo kadibna ay soomaali kale ka faa'idaysato culummo iyaga ka dhalato qiimo badan intay fiijiyaan soomaali kale ka faa'idaysato sheekh cali dagadaashiina rag baa la mariyey oo sheekh cabdiraxmaan afguriyay mariyeen reer dhagaxbuur ka faa'idaysteen marka hawlo badan baa iska jira taa haddii doona lasku qabsadee sheekh cali majeerteenna wuxuu ahaa raggii muwaxidiinta weliba mujtahidiinta ee aqoonta badan lahaa tarjamo dheerna waxaa ka qoray sheekh jaamac aw ciise ayaa tarjamo dheer ka qoray annaguna juhuud iyo mushaarakaad baan qadiyadda ku lahayn hawshu waa horay timid waxay itixaad bilaabeen ama ictisaam bilaabeen may ahee waa hawl soo socotay intaa taas aan kaga tago masalada ah, ko tobnaad sheekhu wuxuu idhi haddaba maxaa cabdilah markuu yimid wuxuu la yimid asaguna ragga kale kama yaraysanine ijtihaadaad ayuu la yimid oo uu ku daray wuxuu idhi marka mana lahayn cilmigii raasikhaa iyo khibradda ay lahaayeen ibnu taymiye iyo ibnu qayim nin ijtihaadahayo oon cilmi raasikha lahayn oon khibrad lahayn oo asaguna salafiyadii mutaakhireed wax ku daray soo balaayo ka dhaqaaqi maayo halkaa dhimbil weynoo musiibo uu sheekhu kuu qarinaya wuxuuna kuu tilmaamahaya oo ku leeyahay hadduusan sariixba ahayn ijtihaadaad bidci ah oo dambu ibnu cabdilwahaabna la yimid oo loo tiriyey salafiyada oo badatay bacda maa jaaءa ibnu cabdilwahaab waxaana bidacdaas iyo ijtihaadaadkaas salafiga ah ee wahaabiga ay u badanhayaan bisababihe qilati cilmi ibn cabdilwahaab wa khibratihi hawshaana waxaan leenahay waa baaطil min alqowl iyo waa itihaam saafir ah iyo war la sheegay oon sumad iyo dheg iyo meed mid la qabta aan lahayn sheekh maxamed bin cabdilwahaab ijtihaadaad iyo aqwaal iyo caqaa'id uu la yimid oo uu la infiraaday oo uu salaf ku khilaafay wala ahlu ma jiraan iطlaaqan asna salafiyada uu ku daray kadibna nin aqoon badanna ma ahayn nin khibrad badanna ma ahayn hawshaasi waa iftiraa'aad hawsha waxaa ka jawaabahaya wiilkii uu awowga u ahaa cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn اlxasan ali sheekh wuxuu yidhi والشhيkh رaحimه الله تaعالى لا يucرف له qول انفرد به عن سائر الأمة ولا عن أهل السنة والجماعة منهم وجميع أقواله في هذا الباب أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهجهم haddana waa maxay iftiro kale wey ima ima an yakuuna jaahilan sheekhu wa ima an yakuuna kaadiban fii xaqi ibni cabdilwahaab culummadii iyo axfaaddiisii iyo muxaqidda waxay xaqiijinayaan ina cabdiwahaab inuusan lahayn mas'alo iyo qowl cilmiga ah oo kala infiraaday can ahli اcilm markaad tidhaahda laakiin ibnu taymiya wuxuu la yimid ijtihaadaad oo ibnuاlqayim wuxuu la yimid ijtihaadaad oo ina cabdiwahaab wuxuu la yimid ijtihaadaad macnaheedu waxaa weeye wuxuu la yimid aqwaal iyo caqaa'id iyo acmaal aan looga horrayna asaga warkusoo sidaa ma ah iyo kuwa uu la infiraaday culumadiina saasay ku leeyiin washayku raximahu اllahu tacala ibn cabdillah buu ka hadlaya awowgii laa yucrafu lahu qowlu infarada bihi can saa'ir اlumma halla keenahade maxaa loo wareegeysan ijtihaad buu la yimid iyo gacmaha in la kalo roga ma aha waa in wax la keeno hal qowl waaxida ah hala keeno mas'ala cilmiya farciya caqadiya asliya waxay doona ha noqota halla keeno laa yucrafu lahu qowlu infarada bihi can saa'ir اlummati walaa can ahli الsunnati waاljamacati minhum ay min alumma wa jamiicu aqwaalihi fi hada اlbaab acni ma dacaa ilayhi min tawxiid اlasmaءi wالصifaat wa tawxiid اlcamali wاlcibaadaat مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهجهم مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام كتابك أوليه عبد اللطيف الصفحة اللباتنية كو إلى اللباتنية لبا كفيري كتاب مقعيسة كتاب علوسه مصباح الظلام بالي في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام مجلد وآذو قيمة بدن ووين إذا وحين نقطي ليس لابن عبد ijtihaadaad iyo aqwaal iyo masaa'il oo ku khilaafay kalana tafaruday ahlu sunna waljamaaca walaa can saa'ir اlumma ha la keeno yani sheekh cali ima an yakuuna jaahilan bimanhaji ibni cabdilwahaab wa an yakuuna kaadiban muftariyan calayh taana intaasaan kaga tegahaya masalada labiyo tobnaad sheekhu wuxuu yidhi khusuumtii iyo acdaadii ina cabdiwahaab way ka badnaayeen wayna ka daraayeen kuwii ibnu taymiim ibnuqayim sidaa darteed waxaa dhacay markuu khusuumtii radinhaya wakhtigu hawshuna ku ballaarhatay cadowgii ciidankuna ku batay inuu meel walba wax u tuuro oo agga u tuuro oo agga u tuuro agga u tuuro marka markii dambe waxaan waxba ahaynba inuu xujaysto tuuro oo wuxuu yidhi markay naftu ku qabato laiskugu kaa tago oo lagaa bato oo lagugu biyo keeno xaabbaad iska qaado iska tuuro caraad iska cantoobsanoo sii dayn bimacnaa waa bahdil iyo quudhsi iyo liidid uu sheekhu liidayo ruduuddii cilmiga ahayde ina cabdiwahaab inaysan tabar badan lahayn ama in ka mid ah ama in badan oo ka mid a ah aysan lahayn tabar badan iyo in laga helayo ruduuddii iyo kutubta ina cabdiwahaab shay ka baxsan can cilmi wataxqiiq oon qiimo lahayn arrinkaasna waxaa ku jira fiihi min altahwiini wاtaqsiimi lishaykhi ma allahu bihi caliim xadgudub weeye aad iyo aad u foolxun waxaase la yaab leh waxaasoo dhan intay ictisaasbaan dhagaysteen oo masaajidka east africa ay ku lahaayeen u weynaa oo iskugu tageen haddana inay fiirsan hayeen oo weliba u riyaaqay u quslayeen baa la yaab ah waxaa kaloo la yaaba had iyo goorna inay ku andacoodaan culimmada ha la ixtiraama ha la qadariyo oo culummada lagu xadgudbin oo ha la ixtiraamo ha la qadariyo waa horaan idiin sheegay inkastood iga qaadan weydeen waa horaan idiin sheegay oon idin yidhi ictisaam hadday ku dhahaan culummada ha la qadariyo oo ha la ixtiraamo ayagaa isu jeeda ee culummada kale islaamka ma aha culummada tabliiq ha la ixtiraama ooma jeedaan culummada islaax iyo akhwaanulmuslimiin la ixtiraamana kama wadaan culummada jadiidiyada cabdikariin xasanxushi iyo cukaashaal ixtiraamana kama wadaan culummada atayaara salaf ljihaadina hal ixtiraama uma jeedaan yaa u jeedaan naa iga tiro igu tir waay iyaga ma dhaafto hadda ka hor baa idiin sheegay lakiin waad iga qaadan weydeen laakiin hadda inay idiin caddaataan u marka inaad ku maxaabsato culum ha la difaaca iyo culum ha la qadariyo a'immadii muslimiinta iyo ummaddana iyadoo saa loogu xadgudba aad u qoslayseen oo u riyaaqayseen waa arrin markaasi aan cunnamin weeye waxaa kaloo iyadna laftirkeeda muran in ninka lafoodda laydinku geliyo culummada ummadda iyo horyaalladii iyo xidigihii ummadda marka lagu xadgudbo inaad dhiidhidaan oo difaacaan oo dagaalantaan oo makrofoonna afuufataan baa la doonahayaa in wadaad ama laba wadaad war laga sugana waa khata laftirkeedu idinkuna aad ku ceebaysan tihiin laftirkiinnu kiina idinku yar iyo ka idinku wey inaad qamaamtaan oo sheekh cali warsameeye boqol radi ay ku dhacaan yaa la doonahayaa hebel baa xag ka soo radiyey oo hebel baa xag ka soo radiyey hawra waa inay kacdo caarima fi difaac can can caraadi almashaayikh اhalaaa laakiin hadday noqoto wadaad lugtooloo horaanba khaariji ahaa oo nairobi joogaa mar dhawaaqay mid qaahiro jooran xaggu ka soo dhawaaqay taa waxay muujinaysaa in wadaaddahaasi aysan idinku weynayn xaggana aydan ka warqabin qadarkooda meeqaankoodana aydan qadarinayn hawsha ayada ah labtirkinu waa eed idiin taalla jawaabtiina waa laidinka sugahayaa sida ahlucilmigu su-aashii labiyo tobnaad intaanan ka tegin sida ahlucilmigu ay og yihiin sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu ku tilmaaman yahay inuu yahay daqiiqu اlistinbaad uu yahay nin leh quwat اlidraag wa quwat اlistinbaad oo weliba mararka qaarkood nusuusta aayadaha iyo axaadiista macaanidu ka fahmo rag waaweyn ay ku rafaadaan kitaabkiisa hadda kitaabu tawxiid markuu baabaysto aayad quran iyo axaadiia asaarka daba dhigo wuxuu dhaha waa fiihi masaa'il masaa'ishu kala baxaaya baabka iyo adiladiisa dhibka ku haysta ibnu cuaymiin oo faqiih lcasri loo yaqaana feeri markuu furfurahayo dhibku kala kulmaayo ibnu baas markuu sharxahayo fiiri aima dacwa najdiya oo almucaasiriin oo dhan dhibkay kala kulmeen fiiri ninka keliya fahmay ee wahaabi hore tiraazul ah waxaa wey sheekh cabdulaahi adduweysh ninka iskale ninkii muxadidka ay dhiman jiray ee markuu u horraysay radiyey sayid qutb mawrid dilaal fii akhdaa'i sayid qutb fi dilaal wadaadka iska lahaa weeye waa dhintay ninkaa nin qiimo badan oo muxadis u ahaa laakiin ragganna wax dheer ninkaasaa wuxuu sharxay masaa'ilkaas masaa'ilkaasuu qabtaa wuxuu u sharxay siduu sheekhu rabay ama macnuu u jeeday leannu waa kaaga dhow yahay wahaabiyada ragga ku caasigaroobayna ma ahayn cirtaadhamaa cadada yaqaana muusan ahayn waxaa kaloo halkaa ku jira nimankii lagu soo koriyey xoolihii ree aalushaykh aalushaykh may difaacaan markuu sheecali warsam hilibkooda cunayo ee uu ku xadgudbayo nimankii xoolihii ree aalushaykh iyo wahaabiye lagu soo koriyey aminkana wasaaradda malaayiinta ka qaatay daba taagan ee xoolihii ree aalu shaykh ka dhirgay ee ku dabiray may culimmada difaacaan mise hawshu waxaa weeye ciirtaadham ahee caydaada yaqaana hadduu sheekhu hal miaalna siin lahaa sheekh maxamed bin abdilwahab waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay rajul camiiq اlistinbaad muxuu ahay qawiy الdaakira wاlxaafida qawiy اlistinbaad wاlijtihaad nin ku qiray inuu faham yar yahayna oon ka ahayn acdaadi iyo khusumtina ma jirnin munsif ah kulligood waxay ka maqharatigaceen raggii xataa shaaficiyadaha ah ee muctadiriintaha ah inuu yahay daqiiq qawiil istimbaaq marka hawsha waxaan jirin buu tuuray oo marka dambe digifurii saalub sii daayey oo carru iska xoobsaday iyo hawlahaas bahdilka iyo qashinsiga ah iyo quudhsiga ah waxaan le waa hadalka ilo culusa anaa ah meesha ku jira ee sheekha xaqiisa marka la fiiriyo yani ruuxii hadduu uu khaldami karaa laakiin inaad tirada waxaa ahayn bu iska tuurahay yani waxaa wey waa bahdil bahdil wey masalada saddex-iyo tobnaad hal miaal hadduu nasin laha waxbay noqon laha hal miaal ma jiro waa itihaamaad waa un u miisi culummada intuu u miiso oo buxiyo unbu shubi wadaadku hal miaal la keeni maayo waa aflagaado iyo caraatan iyo xadgudub aan wax mustanad iyo xataa qiil aan lahayn iyo cudurdaar maslada saddexiyo tobnaad wuxuu idhi wadaadku ibn cabdiwahaab wuxuu ku khilaafay labadii sheekha hore ibnu tamiim ibn wuxuu ku khilaafay cunfiga iyo shiddada cunfi iyo shiddo marka aan sharcayn badda u jeedaa wuxuu idhi wa kaana dalika min manhaji xaqiiqatan xaqiiqa ahaanna dhab ahaanna cunfigaas iyo shiddadaasi manhajka in cabdu ku jireen buuri halkaasi waxaa ku jiray inuu kaga maqraatice kuna qiray sheekha inuu ahaa haali fi اddiin mutacasifan fi اlxaq manhajka sheekuna uu khilaafsan yahay qayb badanoo ka mida manhajkii salaf saalix maxaa yeelay lianna in cabdiwahaab wuxuu ku sifaysan yahay bilcunfi washidda markaad ruuxa tidhahdo cunfi iyo shiddu ku tilmaaman yahay oo manhajkiisana ka mid ahaa xagganna aad ku keento fii siyaaqi naqdi iyo hawl xasaasi ah aad ku keento maxaad oga jeedaa waa cunfi iyo shiddo hayru sharciga ah, soo ma aha oo baailah oo diin darro ah oon xaq ahayn shiddadii fii diinlahi saxdayd maha wax laga hadlaayo mawduuc xasaasiaan ka hadlahayaa waxaydan maqli jirin baa caawa dhegiinu maqlahayaan yaan la didin wuxuu ku khilaafay labadii sheekhu hore inuu manhajadu ka tirsanaa cunfi iyo shiddo ku jiray macnahedu waa maxay waa cunfi iyo shiddo iyo qallafsanaan iyo adkaan hayru xaq ah oo mukhaalifa lilxaq ah oo baatil ah taa laftirkeedu waxaan leenaha waa iftiraac cala shaykh wa cala aima dacwa najdiya sheekha laftirkiisa iyo culummadii ka dambaysaba firyadaa way buriyeen haddaynu soo maraynay wa shaykhu laa yucrafu lahu qwl infarada bih can saa'ir اlأumة wla can ahli الsunaةi wاljamacati minhum وجamيicu أqwali fi hada اlbaabi acni ma dacaa ilayhi min twxiid الأsmاءi والصifaati وتwxiid الcamل والcibaadaati mujmac calayhi cinda اlmuslimiin la yukhalif fii ila man kharaja can sabiilihim wacadala can manhajihim haddaynu soo maraynay xadgudubkaas iyo cunfiga uu sheikhu sheegahayo mindhaa masalada afariyo tobnaad een soo waday wuu ku caddayn doonaa cunfiga shiddada wuxuu oga jeedaa manhajka in cabda waxaa ka mid ahaa takfiir iyo qitaal hayru xaq ah waana su-aasha masalada afariyo tobnaad wuxuu sheekhu sheegay manhajka maxamed cabdi waxaa ka mid ahaa altakfiiru wاlqitaal wuxuu hi wakaana dalika waaqacan biabci wa ficlan way jirtay buu i takfiir in ruux la gaalaysiiyo oo aa'ifo ummadda la gaalaysiiyo oo afraad diinta laga saaro ama dhiiggooda la banaysto lala dagaalamo aniga ku soo idhi wadaadku waxaan ka fahmay in tuhmooyinkii iyo iftiraa'aadkii iyo masabidkii iyo nabidii iyo hafaryadii ay acdaadii culummadu ay la yimaadeen wadaadku intuu soo qaato uu u geliyahay shaar ictisaam iyo sheekh cali warsame xasan kadibna masjidka ictisaam laga jeedin suuradunbuu u bedelay afkiina waa bedelay xogow xiddadii iyo caddaantiina wuu ka bedelay si doqon magarata ah odan dhoorofaynin buu kugu dhiibahayaa laakiin wax jadiidoo uu keenay iyo wax cusub midna ma jiro iftiraa'aad waa horo la ruugay oo la calaaliyey buu sheekhu caawalnaqsanhayaa caawalnaqsi waa taqaanaan bay la tahay ninkaan aqoonina asaga u taallaa taasi waxaa wey waa shahaada cala shaykh inuu ana min manhajihi takfiiru wاlqitaal اlbidci qitaal iyo gaalaysiin bidci ah oo hayr lanna wuxuu hawsha ku keenahayaa fi siyaaqi الnaqdi wاlmuraajaca wa tasxiixi اlmasaar ma tahay mise ma aha ayb satuktabu shahaadatum wayus'aluuna dhe ada isaga u taallaa alla rabbigii asagaa kala bixi doona annaguna waxbaanu ka leenahay sheekh maxamed abdiwahaab hadalkiisu wuu ii dambaynay culummadii maxay ka yidhahdaan qadiyadaas alcallaama cabdulaiif wuxuu yidhi washaykhu raximahu اllahu tacaala ma dadku xaqdarro ku gaalaysiin jiray sheekh maxamed abda maya macaad allah ma dadaan dagaal mudannin buu la dagaalami jiray macaad allah waa tuhmooyin aansan lahayn oo iftiraa'aad ah oo shayaadiin ay la yimaadeen iyo jahmiya mushrikiin ilaa aminkana rasiid loolayahay iyo fatuuro sheekh cali warsaman inuu rasiid u sameeyu doonahayaa mana hayo cabdulaiif raximah اllahu tacaala min acdam الnaasi tawaqufan waixjaama can iطlaaqi اlkufri xatى anahu lam yajzim بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغ الحجة التي يكفر من يكفر مرتكبها حور الشيخ محمد waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay dadka ugu fog in badanna ka istaaga ka joogsada ka sambayda ka leexda in ruux la gaalaysiyo gaalnimo la saaro ilaa ay sheekhu tawaqufkiisi iyo tawaruciisi iyo ixtiyaadkiisa uu keenay inuun takfiirinin qolyo qubuur caabudayo awliye caabudayo baryahaya markuu ogaada inay jahla yihiin xaggana aysan helaynin wax xaqa u sheega minhaaj التأsiisi والتaqdiis fii kashfi shubahaati daawuud ibnu jirjiis الشhayطaan allaciin sabxada lixdan iyo shan ilaa lixdan iyo toddoba ka fiiri daawuud waa nin sheekha oo caalima ninkaa daawuud bnu jirjiis ah laakiin aima dacwa najda qad kafaruuhu waakhrajuu min almilla bacda maa qaamat calayhi اlxuja shaydaan buuna ahaa akhri kutubtu qoray kitaabka minhaaj التأsiis والتaqdiis fi kashfi shubahaati daawud bn jirjiis safxada lixdan iyo shan iyo lixdan iyo toddoba waxaa iska leh cabdالlatiif ka fiiriya wadaadkan wuxuu ku leeyahay sheekh cali warsan wuxuu le ma shahaadada cabdالlatiif baan qabanaa alcaalim الrabbaani mise waxaan qabanaa shahaadata hada almutahawir الshaykh الsomaali ma garanhayo wa kaana min manhaji الtakfiiru والqitaal طabcanna waa jiray cunfi iyo shidana waa lahaa madhabkiisu mar kale wuxuu yidhi markuu ka warramayay sheekh cabdulatiif manhajka awowgii fi takfiir iyo gaalaysiinta ummadda wuxuu yidhi fainahu laa yukafiru shekhulislaam maxamed cabdiwahaab laa yukafiru ila bima ajmaca almuslimuuna cala takfiiri faacilih min ashirki alakbari wاlkufri biaayaati اllahi warasulihi aw bishayin minha bacda qiyaami اlxujati wa buluugiha almuctabari katakfiiri man cabada الصaalixiina wadacahum maca allah wajacalahum andaadan fima yastaxiquhu cala khalqihi min alcibaadati wاlilaahiya majmucaة الrasaa'il لأئمة dacوة النجدية majaladka saddexaad صفxada شhanaad ka fiiri mar saddexaad wuxuu leeyahay والشhaykhu رaحimه الlaه taعالى lm يukفir إلا man kaفرh الlah وrasuuله وأجمعت الأمة عlى كفره kaman اتakhذ الآلهة والأndاad لرب العاalمين majmucaة الرasaa'ل majaladka saddexaad afar boqol afartan iyo sagaal faahfaahin dheerada ninka u baahan ha muraajaciyo kutubta xataa ay qoreen hayru axfaadihi iyo culammada kale hawsha sida kitaabka ta'yiid اlmelik اlmanaan safxada konton iyo afraad kitaabka aad taqaanaan siyaanat اlinsaan can waswasati sheekh daxlaan safxada afar boqol siddeetan iyo shan alasinat اlxidaad fi raddi calى calawi اlxadaad safxada konton iyo lix ilaa konton iyo toddobo asayib alhataal fi raddi calى shubh ibni kamaal safxada konton iyo shan ilaa konton iyo lix yani cumar waxaan ku khatimi hadal uu leeyahay wadaadka hindiga ah ee najdiyiin iyo dacwo najdiba aan aqoonina arag ee laakiin kutubtoodii iyo ruduuddoodii iyo ayagii acda wuxuu dhexeeyey akhriyey can cilmina ku hadlaya aan kuu sheega hadda oo min axfaadi in cabdiwahaabna ahayn walaa min atbaacina aan ahayn dhegayso wuxuu leeyahay waa sheekh bashiir asahsawani aw suhsawani waxaad tidhahdaba ayib sahsawani baa la akhriyaa kitaabka siyaanwadaadka iskale wey wuxuu ihi ina shaykha waatbaacahu lam yukafiruu axada min almuslimiin ولم يعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالفهم هم المشركون ولم يستبيحوا قتل أهل السنة وصبي, وصبي أو وصبي نسائهم ولقد لقيت غير واحد من أهل العلم من أتباع الشيخ وطالعت كثيرا من كتبهم فما وجدت لهذه الأمور هذه الافتراءات بوجدة فما وجدت لهذه الأمور أصلا وأثرا بل كل هذا بهتان وافتراء هذا هو الإنصاف wuxuu ihi waxaan oo dhan waa iftiraa'aad iyo been abuur iyo waxaan sal lahayn sheekh maxamed cabdiwahaab iyo ardadiisii iyo atbaacdiisii iyo tolkii ruux muslimo xaqdarra ma aysan ku tagfirinin ruux dhiggiisu macsuum yahana ma aysan delin bal waxay ku socon ariiqii muslimiinta lagu yaqaanay waxaasoo dhan iftiraa'ad iyo sheekaana waa maxay waa waa masabid iyo hafrid iyo nabid iyo been abuurasho weeye siyaanat linsaan hadalkaa qiimaha badan dher waxaa ka akhridaa safxada boqol cafwan an boqol toban iyo sideed an boqol toban iyo sideed waxaad idhihi kartaa sheekh wuxuu u jeeday sheekh wuxuu u jeedaad dhihi kartaa sheekh cabdiwahaab waxbuu tagfiirin jiray wuuna dagaalami jiray takfiirkaasoo xaq ah iyo qitaalkaasoo xaq ah haddaad u jeedda kaana min manhajihi waxaa ka mid ahaa altakfiiru wاlqitaal oo xaq ah hada waa manhaju jamiic اlculamaa soo saa ma aha takfiirinta gaalaysiinta ruuxa xaq lagu gaalaysiiyo iyo dagaalka xaqa ku salaysan waa maxay culimmado dhan baa qaba sheekhuna wuxuu ku keenay hadalka inuu naqdiyo oo radiyo sheekh maxamed ibn cabdilwahaab mooyeene inuu ammaano ooma keenin wuxuuna soo yidhi in cabdiwahaab wuxuu ku khilaafay ibnu teymiye ku khilaafay ibnuاlqayim shiddo iyo cunfi shiddadii buu fasiray wuxuu yidhi waa maxay takfiir iyo iyo qitaal weeye sheekhu hadduu gaalaysiinta ruuxii gaalaysiin mutay uu diidan yahay waxaan leenahay taa waa kufri iyo gaalnimo lianna waa inkaar lixaddi اridda ma ta mise ma aha ruuxii gaalnimo mutay in la gaalaysiy wadaadku hadduu dafirsan yahoo diidan yahay gaalnimo iyo diinka bax weeye hawlihii horaan baan jamacadda ictisaam ku haysteen ku tagfiiriyey baad ku darsantanna hadduu leeyahay takfiir xaqdarro weeyana culimmadii baa yidhi waa iftiraa iyo been sheekhina wax rasiida iyo makhraati ah iyo faatuura ma keenin waa maxay waa buhtaan iyo iftiraac su-aasha ama masalada shan iyo tobnaad sheekhu wuxuu yidhi marka la ururiyo ijtihaadaadka ibnu taymiya iyo tii ibnulqayim iyo tii ina cabdiwahaab majmuucoodii waxaa ka aas-aasmay asalafiya almucaasira almuta'akhira horaanna wuxuu soo sheegay in salafiyada ijtihaadiga mucaasirada aan loo tiirin karin salafkii iyo a'immadii hore aan loo tiirin karin diinna aysan ahayn in la raacana aysan waajib ahayn bal aysan bannaanayn in loo tiiriyo salafyadii hore wuxuu idhi baltan dambe ma laha daliil sariix ah haddaba waa ka daroo dibi dhal waa kuudka guroo qanjo u gur haddii salafyadii muta'akhiradahaydee wahaabiyadu kowa ka ahayd oo ictisaamku ay kow ka yihiin iyo rag alla halmaala oo salafiyadii jihaadiga ahayd takfiiriyiinta kuwuu ku sheegay cid oola jeeda ma garanhaye kuwaasoo dhan waa maxay waxay ku dhisan yihiin waa qayb ka mid a ah salafiyadii mutaakhirada mata mise ma aha salafiyada noocaas ahayd een daliil sariixa lahayn ee ijtihaadaad ibnu taymiye ah iyo ijtihaadaad ibnu qayim ibnu cabdilwahaab ah oon Ah, in loo nasab sheegto aysan waajib ahayn in diin lagu raacana aysan waajib ahayn xaqna aan ahayn kitaab iyo sunna iyo aqwaal salafna aan laga qaadanin maxay noqotay qurb nijaas oo ah bidco mata mise ma aha sheekhu marka si doqon magarata wuxuu ku qirayaa wadaadihii alibtidaacu fi اdiin alibtidaac fi اdiin buu ku qirahayaa waxaase la yaab leh maqaalkiisa wuxuu ku qoray wuxuu yidhi niman yar yar ah oo aniguba dacwada aan diinta ogu yeedhay yaa waxay iga saarahayaan buhi salafinimadii waxayna ileeyihiin mubtadici baa tahay maqaalka wuxuu ku yidhi akhrajuunii min asalafiyati wa anta mubtadicun walasta bisalafiyin bay dhaheen buur wuuna ka xanuunsaday maxaad ooga xanuunsadaaba isku xukumay see isugu xukumay soomaana caddayn soo iskugu xukumay slafiyada mutaakhiradoo dhan wuxuu ihi maa hiya ila salafiyatu ibni taymiya wabni اlqayim wabni cabdilwahaab waana salafi ijtihaadiya ka soo baxday min kiisa shuyuukhi alaaa ka soo baxday salafiyada hore looma tirin karo kamana tirsano in la raacana waajib ma aha waana hawlay ugu talagan waaqicooda inay ku daaweeyaan diinna ma aha warka marka la dheraan dhiriyo maxay tahay markasoo bidca ma aha adiga jamaacada kulli maxaad tihiin mubtadacaad tihiin salafiya bidcadan ku jirtaan tii horena kuma jirtaan waxa waataanna kitaab iyo sunna iyo ijmac salafiya maydan ka qadanin qurub xaaraana weeye warkuso sidaa ma aha adaaba isku soo xukumaye maxaad ku calaacali ood u xanuunsan haddii salafiyada ibnu taymiya ibnu cabdilwahaab lagaa saarayna horaan baadaa iska saaray haddii salafiyadii hore ee fiicnad lagaa saarayna adaa horaan ka saaray saddexdii wadaadna ka saaray warkuso sidaa ma aha ninkan dambe jadiidee kugu dhegay ee xisbu shaydaanku geliyey ee xisbullaahi kaa saaray salafiyadu kaa saar lamid may noqon inuu kaa saaray salafiyatu ibni taymiyatahee wabni alqayim wabni cabdilwahaab inuu kaa saaray taa hadday tahayna adaaba iska saaray oo yidhi salafiya ma aha hadduu tii hore fiicnaad kaa saarayna hee adaa saddexda sheekh ka saaray salafiyadii hore adoon wax miaala iyo wax mas'alo ah iyo wax daliila midna aan sheeganoo eh, soomaali kaash ah iyo gacmad la rogo meesha la soo xaadiray warka waad fahanteen bay la tahay intaa aan kaga tago midda lix iyo tobnaad sheekhu wuxuu ihi lam ajid libni taymiyata takfiiran hayra munaasibin bikhilaafi ibni cabdilwahaab sagaa issii fashiday doqontu waxaa adhiga lagu xirxiri lahaa xaglahay ku sidataa wuxuu idhi ibnu taymiya gaalaysiin xaqdarra ah oo uu dad gaalaysiiye ma helin buuhi mana jirto waa hadalkii macnihiisii hadduusan sariixba ahayn hadalkan si fiican buu caddeeyey intan wuu lusluusahaye middan bannaanku soo dhiga iyadu wuxuu idhi ibnu taymiye gaalaysiin aan munaasab ahayn kuma arag laakiin in cabdiwahaab haa isagu maxaan ku haynaa gaalaysiin dad muslimiin la gaalaysiyo xaqdarra ah waa shahaada iyo ictiraaf iyo qirid uu ku qiray sheekh maxamed abdiwahaab inuu yukafiru الnaasa bغayri xaqin wayastaxilu dimaء اlmuslimiin bغayri xaqin walaa daliil min الshar taasna waxaa weye waa firyo hore ay ku soo daaleen ibnu cafaaliq iyo ibnu suxaym iyo daawud ibnu dirjiis iyo cabdullahi ibnu daawud anajdi albaqdaadi iyo muxuu ahaayey axmed ibnu zayn addaxlaan iyo culamaa lmushrikiin baa ku soo daalay oo miaal cadna u keeni waayo walaa wax hadda shubha keeni waaye taa waa marka firyo horrayse unbaad xoogu noo nashnaashday riinji uunbaa guri waa laga guuro golof ah oo goof unbaad riinji noo marisa waxbana kama jiraan laakiin aidin faaidadu hal mas'ale keliya oo idin muhiim anfacaysa dhalabada aima cabdiwahaab dacwadiisu afar tiir bay ku taagnayd wahaabiyaadna sheegatay inaydin ka warqabayna waa laga yaabaa haddii aad ka warqabtaanna ma dhowraftaan baa laga yaabaa waa ataxadda wax ka baxsan in laga keeno afar tiir bay dacwatu sheekh maxamed cabdillah ku taagnayd tiirka koobaad waxaa la yidhaahdaa bayaanu tawxiid aladii dacat ilayhi اrusul tiirka labaad bayaanu shirki اlmunaafi litawxiid tiirka saddexaad takfiiru man baana lahu tawxiidu uma abqadahu wanafara annaasa canh tiirka afraad almru biqitaali haؤulaaءi اlmubqidina litawxiid afartaa tiir bay dacwada sheekh maxamed cabdilla ku taagnayd ninkii muranka ka qabana ah hadda ha ka murmo wuxuu yidhi oonyoodba ka soo qaade nimankii ree isaaqa isbaabi'iyey oonyoodba ka soo qaad buu yidhi adugu adoon meel kala aadin afartaa tiir kama baxda dacwada sheekh cabdiwahaab haddaan af soomaaliyeeyo sheekhu dacwadu waxay ku dhisnayd inuu caddeeyo towxiidkii ilaahay uu la soo diray alrusul walambiyaa ilaahay keligii in la caabudo lagu caabudo dariiqii rususha iyo ambiyada tiirka labaad bayaanu shirki almunaafi litowxiid in la caddeeyo shirkiga iyo kufriga burinhaya ee duminhaya towxiidkii iyo cibaadadii rabbigay oo ah ilaahay khayrkii inaad caabudo maa anzal lah biaman sod ku caabudo tiirka saddexaad in la gaalaysiiyo oo diinka laga saaro ruuxuu towxiidku u caddaaday kadibna la collaytamo la dagaalamay towxiidkii baa u caddaaday xujadii baa loo caddeeyey warkii baa loo saafsaafay waa loo kala dhigdhigay markaasuu towxiidkii nacay ummaddina uu ka fiijinhayaa tiirka afraadna wuxuu ahaa in ummadda la faroo lagu caraabiyo la dagaalanka mushrikiinta la culnay timi tawxiidka ilah iyo diinka warkay waad fahanteen bay la tahay arkaanta afarta a ah weeye arkaanu dacwat asheekh maxamed cabdilwahaab marka wadaadku wuxuu ku yidhi takfiir bihayri xaqin buu waday waa firyo aan daliil lahayn salla lahayn laakiin bal sheekh cabdiwahaab aandhahanu maxaad ka tiri sheecali warsame maxaad ka leedahay warkiisa sheekh maxamed cabdiwahab aynu soo akhri tusinno wuxuu ihi sheekhu wa qowlukum inana nukafiru lmuslimiina kayfa tafcaluuna kada kayfa tafcaluuna kada baad ku tagfirinaynaa aad tihaahdeen fainaa lam nukafir almuslimiin bal maa kafarnaa ila almushrikiin sheekh cabdiwahab hadda marka waxaa doodahaya iyo sheekh cali warsame xakamkuna waa ilaahay yowma alqiyaama in sha allahu tacaala hadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim faاladiina kafaruu quطicat lahum ثiyaaba min naar yusab min fوqi ru'uusihim الxamiim yusru bihima fii buطuunihim wاljuluud walahum maqaamicu min xadiid sheekhu wuxuu yidhi warkaa iyo andacaadka ada wadaan waa baaطil annagu ruux muslima ma nan takfir maa kafarnaa ila اlmushrikiin oo ku dhacay rukni min arkaani dacwatina oo rukniga saddexaad ah may hamse ma aha ayib rukniga koobaad bayaanu tawxiid aladii dacat ilayhi الrusul rukniga labaad bayaanu shirki اlmunaafi lلتwxiid واlإسlاam ruknigii saddexaad takfiiru man baana lahu التwxiid ثuma baعda dalika abغضa wanafr الnaasa can التwxiid rukniga afraad maxaad tirahdeen alأmru bqitaali haؤulaaءi الmushrikiin almubغidiina lلتwxiid afartaa tiir buu ku socday sheekhu yaa ka murmi kara cidda ka murmiyay tahay sheekhu wuxuu ihi mar kale cabdiwahaab baa hadlahaya وأma ma dakarahu الأعdاء canii shee cali warsamaa ka mid ah وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة وأكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله sheekhu waa garamay waad maqlaysaan bay la tahay wuxuu idhi waxay cadowga iga sheegeen bur dadka inaan ku takfiriyo bidanni mala awaal hebel maxaa u malayn gaal baan u malayn waa gaal kaa muxuu ku leeyahay gaal weeye hoosta ka xariiq hawlahaasay igu tuhmeen buui shuqul kuma lihiin wa bilmuwaalaad sheekh cabda wuxuu ku jira culamada kala qaada muwaalaadka iyo tawaliga tawaligu waa inaad gaalnimada jeclaato iyo gaalada likufrihim ama aad u hiiliso wa in lam tuxiba diinahum annusratu waxubu lkufri bay u yaqaanaan laakiin inaad gaalka jeclaato lidunyaah walira'aasatihi laa likufrihi walidiinihi muwaalaad bay yidhaahdaan marka waxay ku kala qaadaan muwaalaadka iyo tawaliga buu ku jiraa muwaalaadku waxay leeyiin waa macsiye kabiiro tawaliguna waa kufri iyo gaalnimo ayib bay u kala qaadaan tii buu sheekhu ka hadlaaya wainii ukafiru bilmuwaalaati aw ukafiru ama jaahilka inaan takfiirin aan xujada ku qumin hawshaasoo dhan bu waa buhtaan laa ukafiru اljaahil walaa bilmuwaalaati walaa bitawahmi walaa bidani kulli xuri waa buhtaanun cadiim been abuurashayaha farya cad weeye waxayna doonahayaan ummadda inay horkeen xaqay diinta dadka ku diraan mar saddexaad wuxuu yidhi asagoo garramahaya wainamaa nukafiru man ashraka biاllahi fii ilaahiyatihi bacdama tabayana lahu اlxuja calى buطlaani الshirki hadallaha saddexdan soo guuriya waxaad ka fiirisaa sheekha kutubtiisa majmuucaةu mualafaati الsheekh maxamed wahaab mujaladka shanaad boqol sideetan iyo sagaal isla mujaladkii safxada labaatan iyo shanaad isla mujaladkii safxada lixdamaad ma sheekh hadalkiisaan qabannaa mise sheekh cali warsamo warkiisaan qabanaa alqaacida alfiqiya waxaa weeye alsharciya la alqaacida alqanuuniya alkufriya waxaa weeye almutahimu bariiun xataa tahbuta idaanatu bidaliil ruuxa la tuhmo diinta islaamka waxay qabtaa waa beri waxba ma qabo ilaa ay ku caddaato tuhmadu oo makhraatiyaal ictiraaf qaraa'in qawiya la helo almuttahamu bariiun xataa tahbuta idaanatuhu warkii wacaydahay bay la tahay sheekh maxamed cabdiwahaab waxaa lagu tuhmay takfiir bihayri xaqin ah qitaal iyo dhigbanaysi bihayri xaqin ah. asagii baa iska beri yeelay bannaankuuna iska dhigay ninka ku tuhmaayay waa inuu la yimaado qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin masalada todoby tobnaad sheekhu wuxuu yidhi maruu raba inuu miaal keeno takfiirkii bikayri xaqinka ah ama xaqdarada inuu miaal u keeno uu damcay wuxuu yidhi waxyaabaha kutusaya nasca takfiiriya inay ku jirtay maxamed abdiwahaab tolkii waxaa kutusahaya mar la weydiiye oo la yidhi hawshaa la weydiiye wuxuu idhi inamaa nukafiru man kafara ahla tawxiid wuxuu hi hawshaasna waa khaa ahlu tawxiidka ruuxa takfiiriye miyaa la takfiiriyen khawaarijtu cali iyo saxaabay takfiiriyeen miyaa la takfiiriye khata wey ruuxii ku takfiirina takfiiriso sidaasuu u ilaaqay min hayri tafsiilin walaa tabyiin maba awoodaba wadaadku mana yaqaana masalada horan baa idiin sheegay ayib sidaasuu wadaadku ku qabsaday waxaan marka in qaabkaa loo ilaaqo sheekh cabdiwahaabna waa gar leeya hadalkaa sheekh cali warsame waxaan le waa khaطأun cala shaykhi wa khaطأun ayna cala sharci sharcigana wuu ku gafay sheekhina wuu ku gafay labaduba in la yidhaahdo man kafara nukafiru man kafara ahla tawxiid baa khaطأ ah oo waa baaطil waana nasca takfiiriya sheekhina hawshaa lagu naqdiyo maxaa cabdiwahaab ah waxaan leenahay أولا waa khaطأ calى الشhaarع ثuma waa khaطأ calى الشhaykhi أma kownuha ay tahay khaطأ calى shaykh aan ku horray iyadaa fudude sheekhu wuxuu ka soo hadlay dadku takfiirinhay muxuu ku yidhi waxaan takfiirinaa وإنama nukafiru man أشhraka bالlahi في ilaahiyati baعda ma tabayana lahu الxujaة calى buطlaani الshirki waxaan kaloon soo sheegnay arkaanu dacwatii inuu takfiirin jiray ninkii tawxiidka bacdamaa uu caddaaday shirkigan loo caddeeyey la colaytama xaqi diinkan la dagaalama ninka noocaasa in la takfirin waa mujmac ninkii diinka asagoo u caddaaday la dagaalameen lana collaytame in la gaalaysiinayo waa mujmac shaykhulislaam ibn cabdilwahaab wuxuu tagfiirinayaa man kafara ahla tawxiidi mujtari'an laa jaahilan muta'awila wahada huwa almaxak wa beyt in lagu kala baco weeye ood wax fahanto sidaduba shacaabda wuxuu tagfiiriyaa man kafara ahla tawxiid mujtari'an laa jaahilan muta'awilan isagaba kuusoo kala saaree ma og haddaad ruux muslima tiraado gaal baa tahay tiraado adoon jaahil ahayn muslim baad waxaad moodday kristan nin muslima wuxuu u soo labisay sida gaaladii maalan ama dharaadan aqoon jirin qays waxaad moodday etoobiyaana ama sawaaxili ah markaa kan gaalka muxuu la dabdablaynaya baa tir gaalkan dabdablayn muxuu ahaa waana muslim waxaad jaahil ka tahay xaaladdiisa ama maba ogidba hee takfiiru ahli almuslimiin lagu gaaloobo man kafara ahla الtawxiidi mujtari'an laa jaahilan muta'awilan waa kaafiran biالnas wاdaliil sidaa darteed alimaam bukhaari min fiqhi wastinbaadii dhegaysa wuxuu baabaystay fii kitaab اladab waa taqaanaa mujaladka tobnaad filxibaariga ka akhriya hadde waa taqaana wuxuu yihi baabu man akfara akhaahu bigayri ta'wiilin fahwa kama qaal bukhaari muxuu ku yidhi baabun he man akfara akhaahu ruuxii gaalaysiiye walaalkiisa muslimka ah bigayri ta'wiilin fahwa kama qaal waa gaal buu ku ihi bukhaari tarjamadiisa waa sida sham cabdan wuxuu nukafiru man kafara ahla الtawxiidi bacda ma tabayan lahu اlxaq bukhaarina muxuu yidhi baabu man akfara akhaahu bigayri ta'wiilin fahwa kama qaal markaasuu xadiidka abi hurayra kii ibni cumar kii haabit buu keenay man qaala liakhihi yaa kaafir ood garanaysaa baabkaa baabka ku xigo u fiirso bukhaari hoos buu u degay waa min fiqihi wuxuu yidhi baabun man lam yara ikfaara man qaala dalika muta'awilan aw jaahilan xaggeed geyn haddee waa kana waa shaykhu اlislaam wa imaam alfuqahaai wاlmuxadisiin in cabdiwahaab maxaad ku geli wadaadkan reer bukhaara maad geshid amiiru اlmu'miniina fi اlxadiiثi wاlcilmi maa taabadeed baabu man lam yara ikfaara man qaala dalika ninkii yidhi kaafir baa tay ku yidhi oo ruux muslim takfiiriye muta'awilan aw jaahilan yani xura laba baab inuu isku qaydo haddaad ruux muslima tiraada gaal baa adoon jaahil ahayn ama aan muta'awil ahayn gaal baa adaa gaaloobaya haddaad ruux takfiiriso bita'wiilin wa jahlin wa cudurdaar aad ku takfiirisana maxaa tahay muslim baabka dambe hoos dhiga ma taqaanaa ahar cumar xadiidkiisii oo takfiiriye xaaib mucaad oo takfiriya ansaarihii salaadda ka goostay hawlahaasuu istaba dhigay wuxuu saxaabadan lianna maxaa yeele kaanuu muta'awiliin saxaabe jahli oogu dhacay kufrina wuu keenay oon la takfirinin niman ta'awil oogu dhacayna wuu keen on la takfirin wuxuu hi baaba marka man lam yara dalik ay ikfaara <clears throat> man qaala liakhiya kaafir idaa kaana muta'awilan aw jaahilan xaafid bn xajar wuxuu hi ay jaahilan bilxukmi aw bixaali lmaquuli fiihi ay jaahilan bilxukmi aw bixaali lmaquuli fiihi ayib markaasuu xadiidkii mucaad وتكفير للأنساري iyo cمر وتكفير لxاaطب iyo أxاadiiث badan buu halkaa ku sardiyey waxaa si fiican u شharxay qadyada ayada ah معalim اليamani في kitaabi العibaadة xaafidku asagu baabkan baabkiisi me waa xoogow howlo kalu galay ayb ha marka waa maay waa khaطأ calى الشhaykh أma الkhaطأ calى الشhaarع shaaricu wuxuu caddeeyey nin muslima ruuxii gaalaysiiya ruux muslima xaqdarrana ku gaalaysiiya bimacnaa ijtiraa iyo tacamud adoon mutaawil ahayn jaahil ahayn inaad gaal tahay riwaayada ibni xibbaan baana caddaysa man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad wajaba faqad kafara bitakfiirihi cafwan faqad kafara bitakfiirihi idan adilada kaada ku khasi ilaa an yakuuna muta'awilan aw jaahilan ninka ragga aad u sharxay hawshaa waxaa ka mid ah khaaabi wuxuu yidhi markuu hawshaa sharxaayay hada إida kana hada الqwl minhu khاaliya can wجهi yaxtamilhu التأwiil fainahu laa yabقى xinaئidi hunaaka شhay yucdaru bihi fayuxmil أmru calى أnahu ra'ahu huwa muslim كافرا وراء دين الإسلام وهو حق باطلا فلزمه الكفر إذ لم يجد الكفر محلا ممن قيل فيه ذلك هول أدق هو شايدة خطابي شharxa bukhaari aclaam اlxadiid mujaladka koowaad boqol toddobaatan iyo toddoba wamaa bacda uu ka akhriy baxd fiican baa ku jira wuxuu leeyahay ruux muslima ood ogtahay inuu muslim yahay markaad tiraada gaal baa tahay macnaheedu waxaa weeye diinta islaamka kufri aba ruuxa islaamka qaataaba gaal aba meel kaloon saarra malaha de waa takfiirisay maxaa ku takfiirisay ma jaahil baad ka id xukunkiisii xaaladiisii ma xukunkaadaan garanayn maya jaahilla ma ihi mutaawil lamihi kas iyo maagiyo kacba u tagfirinhaya shaydaanka saasa adaa gaalaan ku leenahay lannu diinka islaamka un baad gaalnimo ku sheegtay muslimkana kufri baad ku sheegtay shayga xaqana baail baad ka dagtay ka dhigtay xaggeen kolon gaalnimaad saraa mutaawil ma tiid ood naga baxsato shaarici wa khaطa'un cala shaykh marka meeluu u socdo wadaadku iyo meeluu ka socdo midna ma ogo wadaadku laakiin wuxuu iska jeclaystay wadaaddaha hilbahooda inuu cuno bahdiisana ay ugu sacabayso u mashxarado warku sidaa un ma aha min alkhaa'i alfaadix oo kale oo masaladii siddeed iyo tobnaad ah soo sidaa ma aha sidee iyo toban toddobiyo toban waan soo maray siddeed iyo toban sheekhu wuxuu yidhi maruu dabcan sheekhu kor isku dhigo shale muxuu soo ibnu jamaaca rajulku wuxuu doonaya an yacluwa fayahbit ayib wuxuu dabay inuu kor isku dhigo wuxuu yidhi naska muxtamilkaa aayadda iyo xadiidka iyo nusuusta muxtamilada ah ee culimadu isku khilaafaan waxaa lagu fasirahayaa waxaa fasirahaya oo lagu kala saarahayaa hee horumarka teknolojiga iyo casriga iyo diyaaradahan iyo daa'iraadkan iyo horumarkan taqniya alxadiian gaadhnay baa lagu kala fasirahaya wuxuu misaal usoo qaatay وkلقنaa لaهm min miلhi ma yarkabuun min milihi wadaadaha ku fasiraba geela la gaadiidsado weeye doomaha weeye haweenka laga farxasho weeye niman meel buu dhigay waxaaso dhan waxaa weeyaan e diyaaradaha iyo gawaarida ka cahaya wey gaaridan afarshaaglahan xiimahay ee ramlaynhaya iyo diyaaradan kacaysa hawlahaas wey lanna waaqaca dambe ee yimid baa fasirahaya ixtimaalkana meesha ka saarahaya sheekh wuxuu galay khaطأ tafsiiri ah anugu mufasir mi laakiin waa khaطأun calى ahli tafsiir qaanuunka tafsiirka iskaba faa'idaysay halaadda wahaabiya inu difaacayna iska faa'idaysay alqaanuun fi tafsiir aan ku siiyo marka kitaabka ilahi la fasiraya qaanuunkiisa aan ku siiyo si aan shaacala warsamo kuu buubsanin iyo ragga la midka ah faصbir ina wacd اllaahi xaq walaa ystakifannaka aladiina laa yuuqinuun waxaan leenahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha ku yimid laba mid un weeye ima an yakuuna bayinan binafsi awlaa aayaddu iyo kalaamka ilaahay muraadka iyo maqsuudka looga jeedo inuu sidiisa u cad yahay wa anzalnaa min asamaa'i maa'an faasqaynaakumuuhum waxay kaaga baahan tahay inaad qawaamis firiso wax iska cad baa jira wa aqiimuu salaata wa aatu zakaa man yuطicu rasuula faqad aطaaca allah kalaamka ilaahay inuu yahay bayin binafsihi laa yaxtaaj ilaa tafsiirin walaa ilaa tarjiix inuu yahay awlaa hadduu bayin binafsihi yahay luqada carabeed macnahay ku siisay baa muraadka asagaad ku xambaari wadaad kalena uma baahnin hadduusan bayin ahayn oo uusan caddayn oo ishkaal ku jiro oo muraadkii iyo mafhuumkii macnihii looga gol lahaa lafdigu uusan si fiican u caddayn ayadna waxaan leenahay dhowr xaala mid unbuu noqon dhowr xaala mid unbuu noqonaya in aayaddaas aan macnaheedu caddayn la helo daliil fasira oo qaaطica min ijmaacin aw xadiiثin mutawaatirin aw daliilin caqliyin صariixin صaxiixin qaaطicin aw daliilin daniyin aayaddii macnaheedu uusan caddayn inaan u helo daliil fasira oo ama naqli ah ama caqli qaطci ah dliil qaaطica xadiiث mutawaatira ijmaac اlmuslimiin xadiiث صaxiix oo aaxaadi ah adu daliil qaطci ama dani ah daliil muctabar ah oo ama dani ah ama yaqiina aayaddii haddii uu fasiro bas ishkaalka meesha waa ka baxay marka waxaa waajiba inaynu ku xambaaro maa dalla calayhi addaliil اlqaaطicu aw اdaniyu aayaddii macnaheed uusan caddayn waxaynu ku fasiraynaa kuna xambaaraynaa in loo jeedo aayadda macnaheeduna yahay wuxuu tusay daliilku qaaطica ama ama daniga ah waad ifahanteen bay la tahay markaas shardi ma aha aayadda lafdigeedu inuu waafaqsan yahay daliilkaa walow bita'wiilin baciid ama uusan waafaqsanayn daahiru lafdi ama ha ku habsado ama yuusan ku habsanin waxaa weeyaan marba hadduu daliilkaa yimid aayaddii waxaa lagu xidhahayaa daliilkaa qaaطica ama daniga ah haddii daliil saxiixa aayaddii macnaheedi ma caddo bayin ma aha binafsihi sariix ma aha bannaanka yaalla ishkaal iyo qumuud baa ku jira daliil fasirana ma hayno eh, dani ama yaqiini ah laakiin waxaanu hellay adilo kale oo daciifa xadiisan sugnayn oo daciifa akhbaar iyo aahaar saxaabo aahaar taabiciin siyar tawaariikh qaraa'in baan hellay aan xoog badnayn qaraa'inta ayada ah iyo axaadiista daciifada ah iyo muxuu ahaa siyarka iyo ta'wiilaadka culummada een xoog badnayn bixaddi daata ictimaadi mayne hadday daahiru lafdi ay waafaqdo waxaan leenahay daliilkan daciifkaa yuakidu daahir alafdi daliilkan daciifka wuxuu xoojinayaa daahir alafdi hadduu marka laakiin daliilka daciifka uusan waafaqsanayn daahir alafdi waa la tuuri ictibaar ma laha asagu daahirulafdina lagu kala baxaaya waxaa kuu soo hadhay waa meesha haddaan u socdee waa halka qaanuuna ku hadhsanaa oo ah aayadaha laysku khilaafay ta'wiilkooda ee ninba meel ku dhuftay culimmadii saxaabada taabiciintii mufasiriintii ninba meel ku dhuftay ikhtilaafka tafsiirigaa laba mid buu noqdaa in uu yahay mutanaaqid mutadaad ikhtilaafu tadaadin wa tanaaqudin way isburinhayaan nin wuxuu yidhi shayga waxaa weeyaan shaygaa ma jiro nin wuxuu yidhi wuu jiraa weeye nin wuxuu yidhi ma waxaan waxaa weye waa duhri nin wuxuu yidhi ma waa xayd wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfus ثalaaثa quru'in wadaad waxay dhaheen xayd weeye oo dhiigga ah nin waxay dhaheen ma waa duhriga iyo dhiig markuu go'o wey idan waa tafsiir isdiidan tafsiirku ikhtilaafu اlmufasiriin fi اlmuraadi min qowlihi tacaalى hadday isku khilaafaan khilaafkuna uu noqdo khilaafu tadaadin wa tanaaqudin waxaad maraysaa maslaka tarjiix dawaabitu tarjiix iyo asbaabu tarjiix iyo masaaliku tarjiix waxaa lagu bartaa usuul fiqiga hadda aniga kuu yeedhin maayo warkaa waa iska kooban yahay la tahay hadduu ikhtilaafku yahay ikhtilaafu tanawucin nin wuxuu idhi wakhalaqnaa lahum min mili geela la gaadiidsada wey nin wuxuu yidhi ma ahe doomaha yaryar weeye wuxuu idhi ma ahee waa hawl kale yani waa ikhtilaaf isma diidahayo wuxuun la gaadisato lama sheegahayo wuxuun la koroo la fuula la sheegayo waa ikhtilaaf tanawuc aan isdiidaynin marka asagaa ah, sida raajac cinda almufasiriin aayadda waxaa lagu xambaaraya calaa jamiici almacaani almuxtamila in amkana nasku hadduusan diidaynin xaggana u ixtimaalo sharcan wa caqlina ay suuragal in lagu xambaaro jamiica almacaani baa lagu xambaaraya casaa an yabcثaka rabuka maqaama maxmuudan salafku waxay dhaheen waa ashafaacaة اlcudmaa wadaaddaa waxay dhaheen ma ahee waa nebi maxamed baa ilaahay maalinka qiyama wuxuu ku fadhiisin doonaa carshigiisa takriiman واxtiraaman linabiyihi waidhaara licadamati sha'nihi carsh الraxmaan alraxmaanu cala carshi istawa waad maqli jirteene maalinka qiyaamo la tago nebi maxamed baa carshigaa loo dhigi waxayna noqonaysaa hawshu wa muxamadu calayhi الsalaaةu wasalaam cala alcarshi istawa warka waad fahamtay ila tahay culamaa sidaa yidhi ma isdiidahayaan aayaddu inaan macaanio dhan ku xambaarro ashafaacaة اlcuma inaan ku xambaarro inaan ku xambaarro ijlaasu rabbi limuxamadin calىa carshihi yowma alqiyaama isma diidahayaan tafaasiirta kala duwan een isburinaynin aayaddu hadday ixtimaasho suuragalla tahay in lagu xambaaro alqaanuuna tafsiir waxaa weeye wajaba xamlu tilka almacaani kulli cala alaaya midkoodna ka kala burin maayo nimanka ku fasiray waa geela iyo nimanka ku fasiray waa doomaha kulli waxaan leenahay aayaddu waxaa weeye macnahaasaa looga jid ismana diidahayaan sheekh wuxuu ihi maya waxo dhan dumana ma aha muxuu ahanku dhahaay geel lama e waxaa weeye baabuurta fardiglaynaysa iyo iyo diyaaradaha wey waa khaطأ tafsiira hada huwa اlqanuun fi tafsiir qaanuunkan dambe haddaad itimaasho aada isticmaasho waxaad ka badbaadi ikhtilaafu اlmufasiriin inuu kuu socdo ima an yakuuna tadaadan wa ima an yakuuna tanawucan idan aayaddu ixtimaalkay macaanidaa tanawuca ixtimaalayso ama ha kale xoog bato ama ha sinaado khalaqaad ma laha jamiica almacaani maadaama ay mumkino tahay ilahay inuu u jeedo daliil faasila aan lahaynin kulli waa ku xambaaraynaa wa hada huwa aslamu wa axwatu fii tafsiiri kitaab illah hawshaa waad fahanteen bay ila tahay sheekhu marka wuxuu yidhi waxaa dha kama jiraane teknolojiga casrigaa fasiray hawshan lagu kala tag hada waa khata tafsiiri ah wadaadkuna hawlahaas waa inuu iska ilaaliyo su-aasha masalada sagaal iyo tobnaad waan gebagabaynaa warkii sheekh caliye wuxuu yidhi waxyaabaha alguluwi fi diin kutusahaya waxaa ka mida buu idhi ee culimmadaa saddexdaa in lagu qulwa kutusahaya waxaad arkaysaa buu nin muxaadaraynhaya oo culammada islaamka un ka sheegi saddex wadaad ibnu taymiya ibnuqayim ibn cabdahab ka sheegahaya taas maruu waa min aluluwi fi diin wey min alguluwi fi ddiin weeye waxaa sheekha la weydiiyey marka koobaad ma huwa daabit alguluw wuu garan waayey waxaa mar labaad la weydiin man huwa alxakamu fi اlxukmi biاlghuluwi ma hayo wama almutahamu bidalik almutaham bidalika waa caamil talabatulcilmigii xakamkuna asaga weeye sheekh cali warsama ah daabit اlghuluwina ma yaqaano daabit اlghuluwina sheekhu ma yaqaano ma garanayo waxaa mudan in la weydiiyo ninka caamayga ah haddii culummadii soomaaliya oo dhan laba wadaad uu ka maago oo labadaa wadaad u wax weydiiya ninkan uusan weydiinin makaaliba fii diin lahi mise maya su-aasha ha laga jawaabo wadaad soomaaliya wuxuu idhi caamay anugu aqoon badan laakiin sheekh cabdi iyo sheekh cabdulaahi baa dadka ila aqoon badan ugu kalsooni badnahay nimaan ayaa ka ahayna diinkiisa kuma kalsooni ayagumaa wax weydiin talefoon maanta ku raa shekh hebel yaa sheekh cabdi iyo sheekh cabdulaahi war kuwan dhooban maya nimankan iga daaya diinkayga nimanka un buu soo istaagay maxaad ka leedihiin ajmaca asalaf الsaalix wa ahlulcilmi inuu ninkaa xaqli yahay garna tahay hawsha ayada ah waa gar bal waa waajibkiisa diiniga ee saaran caamaygu marjiciisu waa alculamaa culummaduna waa inuu kala doorto kuwu isle way u xalaal miiratan yihiin oo allay u dhow yihiin oo way u cilmi badan yihiin oo way u run badan yihiin buu aadahayaa haddii dalabatulcilmiga iyo muslimiintii iyo salafiya alwahaabiya almucaasira markay culammadu fiiriyeen caqiida ahaan iyo manhaj ahaan iyo dayaan ahaan iyo aqoon ahaanba ay saddexdaa wadaad oola bateen xaggana ay ku yuteen xaggee quliga ka soo galay weyddiiye adige quligu xaggee ka soo galay ma shaaciran aadaa iyo murji'o ma matuuridiyaan ku nafbaxaa ma niman marna malab ii gugle marna sun waabay ii qarin hayaan anugu dul fadhiistaa aniga aqoon badanna maliy waxaa weeye wadaadda isku huba manhajkooda caqiidadooda diintooda dadnimadooda ixtiyaadkooda ayaan soo guursan oon waxna ka qaadan xaggii qulubi ka soo galaa waar kuu sheegay cuqdu nafsi baa jirta hore oo lixiyo qaangaadho labaatan jirsatay ti unbaa sheekha ka soo ifbaxday wuxuu wadaadku yidhi haddana waxaa ka mid a ah alguluwi fi diinka ka mid a ah, inaan la aamino la ictiqaado ariiqaan saddexdaa wadaad marin inaan lagu ogaan karin manhaju salaf saalix wax qaba ma arag sheekhu macraka aan jirin buu samaysanhayaa garoon buu xadxaadhan isagaa qardaysan kadibna uu ku dagaalami wax la qardeeyey iyo wax kula dagaalami iyo wax kula ciyaarana ma jira garoonka keligii baa ku ciyaarahaya yaa qaba waa kuma ninka yidhi salafkii iyo ariiqii saxaabada iyo taabiciinta lama ogaan karo allahuma in la mara mooye ibnu taymiya ibnu qayim in cabdiwahaab yaa yidhi waa iftiraa wax qaba ma arganu kolley laakiin sheekh albani baa wuxuu yidhi bidcada dambe ee soo dariya bacda alquruun اluulaa radinteeda iyo meel saariddeeda ninkan kutubta sheekha aad uga warqabin ee ka fogaada aakhiruu dhumahayaa buuhi sheegaasna waa xaq baan leenahay culummadaas saddexdaa waxaad ka helaysaa bidacda maanta jira iyo kuwo lasoo dhaafay oo dhan radigood oo mufasal ah baakij ku xidhan oo jumla darsin baad ka helaysaa meesha culummada kale aad kugu qasbiya inaad isku marto labaatan soddon kitaab konton sheekh kan in ka soo qaad isku uruuri caano idaad iyo caqli rageedba waa la ururashaabaa la yidhi iyadu ma caana badneen ma og tahay marka in laisku dhabqiya mooyeen oo laisku dardara mooyen ruxna deeqi maayaan idahan waxaan ka hadlayaa galbeed laga isticmaalo kuwa reebari baa la yidhi reer way caano badan yihiin baa la yidhi anugu ma aqaan ayaa la weydiinhayaa almuhim inaad caqliga iyo cilmiga wadaadaas ku urursan mooyeen meesha aad rabtay iyo dagaalka kuma geli kartay laakiin cinda bni taymiya wabni alqayim wabni cabdilwahaab waa atbaaci waxaad ka helaysaa hawl diyaara tag awey oo iska xidhan oo diyaarad ka helaysaa oon kaaga baahnay inaad kariso sidaa darteed bay dadku wadaadda xaggooda u xigsanhayaan oo ugu kalsoon yihiin maxaa yeele bidacdan ayagu qabsaday wakti bay ku bixiyeen way radiyeen soo aniga idiin soo sheegen maa nin walbo imaama bidcada qabsatay dadka uga qoon badan yahay reer khuraasaan waxay kaga faciyen ummadda inteeda kale radinta bidcatu ljahmiya ma tahay mise ma aha aima mxuu aha bakhdaadiyiinta nimanka bakhdaadiyiinta iyo mxuu ahaaye basriyiintu waxay ummadda kale kaga fiican yihiin naqdinta bidcatu اlqadariya lannu qadarku basru ka bilowday iyo ciraaq buu ka bilowday yani sidaasoo kale wey bidcatu shirki wa tawxiid alcibaada markaad doonaysa inaad ku kala baxdaan ama dacwa najdiha kuga aabba ah tawxiid alasmaa'i wasifaat waradda cala alfalaasifa waraafida iyo gaaloo dhan iyo murtadoo dhan markaa rabta inaad ku kala baxaana ibnu taymiya wa tilmiiduhu war kuwaa sida yacni ummaddu intaasay danaysay mooyeene tacasub gooni ah oo wadaaddahan loo qabo ma jiro ee kalsooni dheeraad ah iyo faa'iido dheeraad ay ku qabaan xaq baynu u leeyahay inay markaa hawshaasi sameeyaan taasna tacasub lama yidhahdo quluwi fi ddiin quluwi fi ddiin maadan tacriifininba waxaa iigu dambaysa on kaga bixi sheekh cali warkiisii laba wadaad baa ii dhimane wuxuu yidhi waxaa ka mida e, quluwiga madaahirtiisa waxaa ka mida buu i in manhajkii saddexdaa ah wadaad iyo kutubtoodii laga soo qaado sida usuulu alaaa iyo fatxulmajiidka kutubtaasay ku badantahay kelimaad mushtabiha ah ka taaquuti washirki oo dhallinyaradu ku fidnoobeen oo ku aafoobeen ayaa waxaa laga soo qaada loo arkaaba kutub u subata fii kulli zamanin wa makaan yani baasha way soo degtay biyo dhibci buu hadda gaadhay hawsha waxaan leenahay horta kutubtaas la qoray usuulu alaataha iyo kashfu shubahaad iyo fatxulmajiid iyo kitaab atawxiid iyo safadiye iyo kitaabuliimaan ay kutubta a'immadu ay leeyihiin waa kutub cilmia marka koobaad waxaa ku qoran kutubta kale eed waqooyiga hargeysaba ku akhrida iyo burco abujujaac iyo safiinahay la mid yihiin minhaajka iyo cumdaha bay la mid yihiin kutubtan caqaa'idka iyo fiqiga tafsiirkee la akhriyay la mid yihiin kutubta hadday saalixa likulli zamaanin makaanin tahay kutubta ibnu taymiye ibnuqayim ardaysuna waa saalixa likulli zamaanin wa makaan kitaab walba wadaad qoray haddii khadaiisaan la tilmaami wanaaggiisa laga faa'iidaysanna kutubta culummaduna hee waa sidoo kale taasi horta gartu iyo insaafku taasuu keenaya intaa waxaa dheer sheekhu ma keenin hal khalad miaal waaxida ummadda ma siinin oo uu ka soo qaaday kashu shubahaad iyo kitaabu tawxiid iyo fatxulmajiid iyo usulisaad uu ka keenay hal miaal ma keenin oo khaطa ah oon idhaahda khaطacaani wuxuu ah khada marxali ah ama wuxuu ah ijtihaadkan ijtihaad marxali ah ama khaطa'an waa ummadda ha laga qabto yacni cadaawad nacayb xasad nin diidid uun wadaaddahan uu diidan yahay mooyaan wax kale meesha maanan ka fahmin kutubta a'immada ay qoran waa kutubu cilmin cilmiguna mar walboo loo bahdaa waa la akhriya ama janaas loo helo waxaad oga jeeda saalixatun likulli zaman oo makaanin ma aanan fahminba leannu wax la fahmi karaa ma aha hadalkaadoo dhan baaba wuxuu yahay shay iska maqluub ah oo iska daba imanhaya oo isburinaya kitaabka fiqiga goormaa la akhriya markay baahi arda arda kuu timaado wadaad yaqaanaan la helo waan akhrinaynaa baahidisuna hadii kor way taagantah iqiga ma tamise maaha kadaalika baahida tawxiidka loo qaba iyo masaa'il اlkufri waliman wa shirkna waa sidoo kale sheekhu wuxuu diidan ka dagaalamay ma garanhayo yacnii howshii bay daba socotaa ah markaan howsha hoos u doga ah waa ijtihaadaad min kiisi ibni taymiya wabni اlqayim wabni cabdilwahaab oo u cunamaysay in lagu cilaajiyo lagu daawayo dhibkii waagaa jiray xilligooda haddana aan suuragal saalix ahayn warkaso intaa ma aha hal miisaal oy wadaaduhu kutub ku qoreen oon saalix ahayn oon la isticmaali karin oon munaasab ahayn wadaadku inuu noo sheegay ahayd gabagabadu waxaan lehay ma jirto nacayb culummo unba wadaadka galay cuqdad ilahay ha ka daaweeyo khulaasatu eh, almuxaadara iyo kelimada wadaadka markaan gabagabeeyo ninkii dhegaysta hadalka sheecale warsame akhriyo labadii maqaal wuxuu dareemayaa arrimo afarood yaa u soo baxaysa waa aniga kolley intii ii soo baxay in ilaahay baab kale kaaga furan laga yaabaa qodobka koowaad ee kaaga soo bixi muxaadarada biyo dhaceeda ah iyo gunaanadka iyo mahadhada halkudhageeda waxaa weeye itijaahan salafiga ee mucaasirka ah waa itijaah bidci ah oo muxdat ah salafka in loo tira aysan bannaanayn bal huwa inamaa huwa min ijtihaadaat ibnu taymiya ibnu qayim wa atbaacih idan idinkoo dhan waxaad tihiin itijaahun salafiyun muxdatun bidciyun mutaakhir aan bannaa in loo tiriyo hee salafka hore in loo nasab sheegtana aysan waajib ahayn caqiidi iyo camali suun in lagu raaca midna aysan waajib ahayn salafkuna aysan shuqul ku lahayn la taga cirka laada la badbooda qodobka waad ka fahmiye qodobka labaad waxaad ka fahmaysa oo kale culummadaas saddexda wadaadihii radeeya ama tuhme ama weeraray waxay ku tuhmeen shayna xaq buu ahaa oo way lahaayeen wadaadduhu waa aafaysnaayeen shayna xaq daru ahaa ay ku jirtaa wuu caddeeyey minhu maa huwa xaqun wa minhu maa laysa kadalika buu waad arki doontaa dhegaysta iftiraa'aat اlkhusuum wa acdaa'u shuyuukhi الثalaaثa waxay ku eedeeyeen wadaadaha saddexdaa laba qaybood buu ahaa buu ihi qayb xaq darro ah iyo qayb xaq ah warka waad fahanteen bay la tahay qaybta xaq darrada waa iftiraad aan jirin wey macnaha qaybta xaqana waa takfiirkii iyo qitaalkii hayru sharciga ahaa iyo ijtihaadaadkan min kiisihim ah howlahan weeye hal miaal lama keenin hal miaaloo kutusahaya in hawshaa la saaray ay mudan yihiin in la saaro khaladna ay galeen ma keenin waa un marka tuhmo unkaash ah waa un iska beegaan oon la tegin meesha doonaa kula aado amarka qodobka saddexaadeed ka fahme waxaa weeye ummadda in lagu caraabiyo iyo dalabatulcilmiga in la baksiyo la bahdal cunaa saddexda ah caraabin iyo tirtirsiin iyo gubaabin baa ku jirta calىa naqdi shuyuukhi الثalaaثة walow bigayri xaqin wuxuu idhi albaabka ha la furo haddii la keri waayana ha la jebiyo somaydan dhegaysanin miiskana wuu garacay ha la jebiyaan leah hawsha waad dhegaysanteen bay la tahay aye waaye qodobka afraadee ku jira waxaa weye ugu dambeeya الشhahaadaة calى الmashaayikh الثalaaثaةi bاlاbtidaaci min طarفin khafiyin bal jaliyin inuu ku qiray kagana maqhraati wadaadaha saddexda inay bidca ku dhaceen ibtidaacan la yimaadeen si doqon magaratoon la dhoorofayn ama cadba afartaa qodob wixii iga soo baxay weeye laba wadaad oo malagood galay baa ka daba istaagay wadaadka shaacada warsamo ah oday waa oday adeerkay ah in badanna aan la hadlay laakiin aan aysan anficin odayga wuxuu yidhi wuu istaagay wuxuu yidhi caawa waan faa'iidaysanay marka hore waan yaabanaa markuu sheekhi amilo iyo hawl waaqaca keenay waxaa caddaatay buu yidhi waa bimacnaa bimacnaa kalaamihi laa bixuruufihi waxaa caddaatay buu yidhi salafiya almucaasira in la naqdiyo oo la weeraro maslaxadeeda ka badan mafsadadeeda baabkaana sheekhu wuu furay suu furay weeye ha lagu socdo waanan faa'iidaysanay markuu sheekhu kala dhigdhigay oo amilo keenay ilahay baa idinku dhaashay bilaahi calaykum xadarada dhegaysta hal miaal shaacada warsama ma keenin kalaamkiisa dhammaantii min bidaayati ilaa nihaayati waa weerar cadoo qayaxan iyo iftiraad iyo tuhmo aan geed loogu soo gaban hal miaalna ma uusan keenin oo ah khata ay wadaadaha galeen ah haddii laga reebo masalatu talaaqi alaa oo mar dambe uu naf baxay uu yidhi arrin baan xusutay igu soo celiya makrafoonka gadal ka timid miyaad dhegaysatee masaa'ilu alaaqi alaaثna masale ma aha mujmaca masale uu la infiray ibnu temiyana ma aha waa mas'alo jamiica almadaahib alarbaca awjuh ku leh jamiica almadaahib alarbaca maalikiyada shaaficiyada xanaabilada xanafiyada a'ima uga horraysay bal waxaa loo tiriyaa saxaabo alimaam saciid saxnuun ibnu saciid atannuuqi oo shaykhu lmaalikiya bilaa munaasicin bacda maalik ama hal nin laga hormariyo ninka saddexaad ee meesha rigaystay ah fataawadiis hadda daabaca maktabad taal waxaa ku qoran asagaa qaba wuu fatwoonaya alaaqu alaa waa waaxidu lah waana madhaba jamaaca min ataabici markaasuu sii daayo wsaxaaba asagaana xaq wx ka baadil buu taagan yahay waa min asalaf asaalix uu dhinta ma laba boqol iyo labaatan iyo saddex mise kontan iyo afart meelahaasu dhint taqriiban axmed aqraantiisa wey axmed xambal bay aqraan yihiin idan madhab noocaasa oo rag waaweyn ay ku samreen anuun risaalan gale laakiin hadda waba yadin awli maaye yaan samaanine waxaa weeye taas wax lagu leexdaba ma aha farahaba ka qaad midda ayada masalo hal miaal ma jiro waa xadgudub iyo iftiraa'aad iyo cunid hilbihii culummada ayaga ah wadaadka miskiinkaana wuxuu yidhi caago waynu faa'idaysanay makarafoonka loo dhiibay iyo garhka ku yaalla iyo da'diisu iyo qaabka u hadlay isma laha midka adeerkay ah waxaa la yidhaahdaa haddii la isweydiiyo sheekh xasan ashkir baa la yidhaahdaa inaan asturaan rabeen laakiin inaad igu xumayso ina samriyo ma ahayn almuhim intaa taa aan kaga tago akhdaadu gale waxaa ka mid a ah, bini aadan baa layska yahay oo nin aan aayad khaldayni lama arkee annagaa khaldayno nin blaa khalday laakiin waxaa inaan baraarujiyin baa rabaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanau wa tacala wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqluu fii diinikum qur-aankan ayadaa ku garan maayo xaafidna ma ihi haddaa idinku hadda garanaysaan ii sheega qul yaa ahla kitaabi yaa ahla kitaab baan aqaanaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqluu fii diinikum qur-aanka miyaad ku haysaan aw xufaaddii na tujiyey ramadaanka ya sheekh maxamed yacnii khuluwi baa laga digaaya ma og tahay aayad buu wuxuu idhi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takluu fii diinikum aayaddana ma jirto saan ilahayo saasaan u malayn kolley yaa ahlkitaabi iyo qul yaa ahlkitaab oo midna maa'idaa midna maxay ahayd suurat الnisa dhammaadkeeda meelahaasaan xusuustaa almihim oo idinkaas ah. wadaadka inta aan kaga tago intaa ka badan waa ramadaan ayaan isku afurin mid dambaa mid dambaa ka istaagay oo damca inuu wax toostoosiiyo waxa iga khuseeye waxaa weeye wuxuu yidhi khata'a iyo mushkilada iyo dhibku wuxuu ka taagan yahay buu idhi takfiir اlmucayan in ruux mucayana la gaalaysiiyo ayaa dhibka ka taagan yahay hawshii lagu soo daalayba marka la waxaan la og yahay hunaaka farqu bayna alficli wاlfaacil wاlqowli wاlqaa'il shaekhulislaam ibnu temiye culummadu takfiir mulaqa ayay yaqaaneen oo takfiirkii loo yaqaana takfiir alawsaaf ah laakiin takfiir alcayn shuql ma aysan ku balaayada iyo meeshaan isku hayna waa maxay waa takfiir lmucayan waxaan leeyahay hada iftiraam cala almashaayikhi wasalaf saalix wakadalika najzi lmuftariin inay muftariin waa horaan kuu sheegay laakiin waad qaadan weyday iftiraac calaa shaykh اlislaam ibnu temiya maxaa yeey sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu takfiriyey awaa'if acyaan awaa'iftii uu takfiriyey caynan waxaa ka mid a ah maanic zakaa fii cahdi abibakr sidiiq fakaanuu murtadiin taawiilkoodu saa'iq ma ahayn buu fakaanuu murtadiin mujaladka waxaad ka akrinaysa labaatan iyo sideeda daa'ifa mucayana uu takfiriyo wey wuxuu daa'ifaan alfalaasifa almuntasiba ila buu takfiriyey baatiniyuu takfiriyey nusayriyu takfiriyey adursiyu takfiriyey nimanka hadda suuriya iyo lubnaanba nafta u keenay ismaaciil u wuxuu takfiriyey kuwo asagoo la joogay oo almuntasibiina ila alislaam nagu takfiriyey acyaanta haddaa u dego wuxuu takfiriyey culimo waaweyn abu cali ibnu siina faylasufu lislam wa lumma u yaqaana nimanka taageersan meel buu saaray kitaabu safadiyu ku takfiriyaa abu nasr alfaraabi buu takfiriyey ibnu rushd alxafiid buu takfiriyey abu bakr araazi imaam اla'ima alimaam saaxibu tafsir اlkabiir wاlmaxsuul fii usuul اlfiqi alimaam ninka la yidhaahdo ee laga samray buu meel saar wuxuu uhi wa kaana murtadan burhatan min الzaman gaal baabr muddo laakin taaba wa maata cala اlislaam bayaanu talbiis jahmiyu ku sheega waa ninkii imaamka ee shaaciraba ku dhaaranaysay iyo shaaficiyu wuxuu takfiriyey araazi الطabiib nin kale abubakr le asna abiib ah weeyo asna nin culamo ahaa abi macshar albalkhi way badan yihiin acyaan iyo awaaif ibnu taymiya ama dacwa najdiya ayagu sooma qad kafaruu qabaa'ila wa awaa'ifa la yaqaano ummad dhan oo gaalnimo ku dhuflaynaysay bayba saf mareen markay xujadu ku qumeen kadib acyaanta culummaday la hadheen aan kuusoo qabta qaybo ka miday ah, takfiriina caynan waxaa ka mid a ah alcaalim cinda qowmihi daawuud bnu jarsiis albaqdaadi waxaa ka mid a ah cabdullahi bnu daawuud annajdi albaqdaadi waxaa ka mid ah mufti shaaficiyati fii makkata bilaa munaasicin asheekh axmed bnu zayn daxlaan ama salafu saalix kor haddaad u noqotood baasha laasho dawaa'if waxay ka tagfiiriyeen fara badan minha dawaa'if min ashiica wa dawaa'if min alkhawaariji iyo aljahmiyatu jumlatan walmuctila jumlatan ama alacyaan fardi fardi musana aladmaati xafs alfardi bishr ibn khiyaas almarisi ibna khaluuba ibna abu daa'uud aljahmi rag badan oo wadaaddo culumay saf ka mareen axmedna wuxuu ihi culamaau اlmuctasilati zanaadiqa ay murtaduun yacnii salafkuna uu ku iftirooday shaekhulislaam uu ku iftirooday dhaqankooda iftiraha ah muxaadaradaydi aan ku talagalay labadii maalmood intaasay igaga dhan tahay gebagabadu waxaa weeye culammada waa in la difaaco sheekhulislaam ibnu qayim iyo cabdilwahaab iyo nin walbao culama lagu xadgudbana waa inaad dowrkiina ka qaadataan nimanka in badan celceliya culammada ha la qadariya ha la ixtiraamana warkoodu annaga la ixtiraama weeye ee ma aha culummada islaax kuwa jadiidiyo kuwa tabliiq kuwa jihaadiyiin kuwa suufiyo ma aha ee waa annagu waxaana kuu caddeeyey in immadii culummadii ummadda lagu cunay masjidkii mxuu ahaa sharqi afriqiya iyo ast africa u weynaa ay ictisaam lahaayeen lagu soo dhoweeyey wadaadka asaga ah afartan beri oo maanta laga bilaabana aan laga hadlin bal muxaadaradii mxuu ahaayey la maqal iyo muuqaal kadibna loo riyaaqay la yidhi dariiqa wadaadku mara waa in lagu socdo lianna maslaxatuhu baa acdam wa akaru e min mafsadatihi aquulu qowlii hada waastaqfir اllah lii walakum adaa bilahi towfiiq inuu bisababihim iyo difaaca uu difaacay uu isaga cirdigiisa iyo diintiisa ku difaaco aimada muslimiintan horay ayuu usoo difaacay laakiin wadaadadii ictisaam iyagu hadday fureen albaabka masjidka abubakr sidiiq iyo sigistridna laga iclaamiyey aimada a'immat alhudaa in albaabkooda la furo oo la fanto shiikhu horey ayuu u difaacay asheekh sharif cabdinuur xafidahu allah wacaafaah muxaadaradii la magacbaxday darbu lmadama can cabri lumma oo macruufkahadu wada taqaaneen ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka sheekha u yaalo horaan waxaa ka horreeyey oo uu sheikhu difaacay oo muxaadarooyin ilaa saddex cajal oo naynta ah ka duubay asheekh cumar faaruuq ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisteen maanta waxay soo gaartay oo uu difaacayaa sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo maxamed ibn cabdiwahaab hadal buu ixusuusiyey hadalkii sheikhu hadda ku gebagabeeyey muxaadarada inta badan markii la leeyahay culumaa la difaacaya iyo culuma culumaa la meel looga dhacay hadalka sheikhu uu yidhiyo ah annaga hanala daayawey waxaa ku tusaya masaajidkii saddexda wadaad ka hadleen oo lagu dhaleeceeyey a'imadaas iyo dhibaatooyinka hadda aan maqalnay la saaray loona kala dambeeyey aanan laga difaacinin wadaad baa maalin dhaweyd ka istaagay hameen dhaweyd sheekhiisu xoog weyne dadka muslimiintaha ah wuxuu ku caraabiyey ilaahay subxaana wa tacaala inay baryaan la ducaysto aadaabtii ducada iyo shuruudeedii iyo waxyaalaha qofka muslimkaa ah sababa in ducada laga aqbalo waxyaalahaas ka hadlo aadaabtii ducada ayuu wuxuu ku daray oo wuxuu yidhi qofka muslimka ahi markuu ducaysanayo aadaabta looga baahan yahay waxaa ka mida ah inuu qiblada qaabilo wadaadkii sheekh maxamed cabdicumal inta la hadlay wuxuu yidhi war daliil ma haysaa amaama almala wadaadkii wuxuu yidhi masaladu waa sidaa weeye sheekh maya daliilkeen ma waxaad ka xishoonaysaa ka yaxyaxaysaa inaad tidhahda daliil ma hayo masalada amaama almala wadaadku uu ninka ardayga uga dhaleecaynayo markuu sharaxayay xadiidka lix kun saddex boqol afartan iyo laba lix kun saddex boqol afartan iyo ko bukhaarigiisa wuxuu ku caddeeyey oo ku celceliyay agara min saddex jeer wax ka badan inay ducada aadaabteeda ka mid tahay ayna fiican tahay in qiblada loo sii jeesto inta masalada yartaa lagu nafbaxahayo eed adigu ka hadashay amaama almala ninka ardaygaa lagu dhaleecaynhayo limaada lam yudaafac haaulaai aa'ima waa wax runtii kutusahaya mas'aladu hadda inay ka baxday mas'alo diineed iyo manhaje ay mas'alo urur iyo kooxo ay ku soo urursatay intaas kadib insha allahu tacaala waxaan bilaabaynaa asilada aad bay u fara badan yihiin asilada ayaan bilaabaynaa insha allahu tacala su-aasha u horreysa waxay leedahay sheekhana maa xukmu man saba allaha warasuulahu diin an yucdaru biاljahli alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd marka koobaad waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilah raajicuun marka xiga ilaahay subxaanahu wa tacaala caydiisa iyo nabiga caydiisa iyo diinka caygiisa ninkii lagu hubsado ee hawsha ama ictiraafa ama makhraatiyaal ay ku caddaadaan diinka islaamka bannaanku ka yahay muslimna ma aha waa ruux gaal ah looguna cudurdaari maayo jahli mas'alada sabu اllahi wa sabu rasuuli wa sabu diinihi waa masale hoos tagta masalaة اlxubi wالtacdiim hoos tagta weeye ee masalaة اlcilmi wاlmacrifa wاljahl ma hoos tagto jahligu ruuxa waxa loogu cudurdaaro waa masaa'ilka ku saabsan macrifo iyo cilmi iyo aqoon darad khusaysa masaladan laakiin waa masale ku saabsan qadarin iyo jacayl iyo weynayn ruuxaad xurmaynayso ood jeceshahay ood qadarinayso caayi maysid quurhsanna maysid hadday dhacdo diinka ilaahay iyo rasuulkii iyo ilaahay inaad caydo taa macnaheedu waxaa weeye horaanba maadan jeclayn maadan qiimaynaynin maadan karaamaynaynin qalbigaada ma aysan ku weynayn cadame iyo qadarna umadan haynin marka masalatuljahli meeshan ma gashe meelo kale gashaa ninkaasi waa kaafirun muطlaqan yustataabu wailaa duribat cunuquhu sheekh su-aashan kale waxay leedahay sheekh cali warsame wuxuu ku yihi muxaadaradiisa shaykhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab ma leh cilmigii iyo khibraddii ibnu taymiya miyuusan arrinkaas un sheegaynin bismi اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wasaxbihi ajmaciin ama bacd markay tahay la muqaaranaynayo sheekh maxamed cabdiwahaab iyo ibnu taymiya waa mas'alo marka aad tidhaahdo sheekh maxamed cabdulwahaab ma lahayn cilmigii ibnu taymiya ibnuاlqayim kadibna aad ku xidho waagi dambe waxay la gaadha wax walba inuu iska tuuro oo candhuuf qaado oo xaab qaado oo caws saydho oo waxaan waxba ahayn marka dambe uu wax ku radiyo labadaa marka laysku xidho waa maxay wadaadku wuxuu ahaa niman aqoon lahayn dadkana ku radiyaa bixaqin wa bikayri xaqin radigiisuna aan qiimo badan lahayn macnahaasaan anagu ikhuseeyo oo meeshana ku cad amaa markay tahay ibnu taymiya iyo ibnuulqayim iyo in cabdiwahaab ma isku aqoonba aniga xasana shaksiyan ibnu taymiya nin la aqoono ummadda islaamkaba ku garan maayo iska daa in cabdiwahaabe ummadda islaamkaan aan ku garanayn aniga aqoontayda saxaabadu cilmigoodii kitaabka iyo sunnada ha ii dambeeyo waxaan ka hadlayno mawsuuca maclama daa'ira baxar laa saaxila lahu ibnu taymiya ah laa acrifu fii ummati اlislaami man huwa miluhu culamo badan baana ka maqhraati kacay hawsha ayada ah iska dayna cabdiwahaabe laa xaaf ibn xajar wala dahabi walaa kullu caalim culamaai اlmuslimiin baan bixaddi daati fardi ahaan aan ibnu taymiya u dhigmin marka waa khata inaad hadda ii keento aniga ood itira ina cabdiwahaabiyo ibnu taymiye inaysan isku mid ahayn sheekhuso kuma gar lahaa nin walbo ibnu taymiya la garab dhiga asagaa ka garla ibnu taymiya ka aqoon badan anugu saan aaminsanahay taa marka ku anfici mayse bahadilka wadaadka loo geystay ee la yidhi qashin buu iska turaa waraaquu turtuuraa hawshaa in laga hadlay u baahan tahay adaa bilahi towfiiq baarak fiikum jazakum khayr waxsan ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay goormo ayay bilaabatay in la isugu yeero magaca salafi ama la isku itlaaqo taariikhdiisa iyo macnaha looga jeedo baan rabnaa inaad noo sheegto maxayse ku kala duwan tahay salafi iyo ahari bismi illah wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin asalafiya waa nisba iyo aana sheegasho iyo nasab sheegasho ila salaf salafkuna asalkiisu waa man taqadamaka min aabaa'ika wa weeyaan dadka kaa horeeya awyaalka iyo aabbayaasha weeyaan xagga nasabka xagga diineedna waa dadka kugu manhajka ee kugu caqiidada ee diinka iyo toosna aad ka qaatee kaa horeeyey fajacalnaahum salafan wamaala lilaaakhiriin faatima markay eh, mxuu ahaayey dhimatay xadiid xasan ah cinda bacdi ahlicilmi barkoodna ay daciifiyaan y wuxuu nabigu ku yidhi ilxaqii bisalafina asaalix salafka saalix nabigu wuxuu u jeeday cumaan ibnu madcuun oo aalubeytka ka tirsanaa ama nabiga de qaraabo ay ahay xagga nugmadaad garanaysaan oo dhintay oo saxaabiga u horreeya lagu xabaalay ahaa baqiic algarqad ad garanaysaan marka asalaf asaalix waa ruuxii kaa hormara waanag iyo khayrna kaaga hormara ama xagga nasab ha noqdo ama xag diineed ha noqdo ama alintisaab ila alahari waa nisba ila alahar aharkuna waa axaadiista iyo akhbaarta iyo aahaarta labada nisbo waa isku dhow yihiin laakiin labada nisbo waxaa badan isticmaalkeeda asalafi ragga aad u isticmaalay ku badantah kutubtooda waxaa ka mida ah alimaam اdahabi markuu u tarjamaystay alxaafid ibnu salaax abu camr abu cumar ibnu salax markuu u tarjamaystay wuxuu ihi lam yakun lam yadkhul fi اlkalaami walaa fii bidaci ahli اlkalaam bal kaana arajulu salafiya bal kaana arajulu salafiya meelo badan daara qudni sidoo kale uu ka yidhi markuu u tarjamaystay marka dahabi waa isticmaala waxaa kaloo isticmaala alimaam ibnu taymiya fii kutubihi ama alahari intaan ka warqaba ruux u horreeye isticmaala waa alxaafid alciraaqi wuu isticmaalay fii alfiyatihi waxaa kaloo isticmaalay alimaam ibnu اljazari fi اlhidaaya ee manduumadiisa mustalaxa ahayd marka ahariyaduna waa la isticmaalaa oo qarnigii toddobaad istiaad bay bilaabatay saan ka warqabo tanna waa nisba ila alahar xilligay soo caanbaxdayna dabaqadana sheekhuislaam ibnu teymiya raggiisa ayaa aada uso caanbaxday ilaa wixii ka dambeeyey adaa bilahi towfiiq baarak allah fiikum wajaakum alla khayr waaxsan ilaykum su-aal dhowr jeer soo noqnoqotay baa meesha maraysaa waxay leedahay sheekhana imaam sayid maxamed eh, sayid maxamed cabdilla xasan ma ka mid yahay a'immadii iyo dadkii ducaadda ahaa ee dacwa alnajdiya alwahaabiya ku ta'auray miyuu ka mid ahaa mise wuu ka duwanaa bismi illaah aniga inta aqoontayda ah wax badanna kama akhriyinin imaamka iyo halgankiisii intaan ka warqabo wax ta'aura ma jiro wax ta'aura oo muuqdo daahira wax qarsoon waa gooni waxaa lays odhan karaa wadaadku xag kale saalixi buu ahaa xagga ariiqada laakiin jihaadkii u waday ee xoogga badnaa iyo nacaybka u gaalo u qabay iyo jacaylku muslimiin u qabay masalat اlwalaa wاlbaraa amuu kaga ta'auray ama dacwa najdiya waa lays odhan karaa laakiin markaad taariikhda akhrido zamanka uu sheekhu dagaalamayay sayidku waxaa kacsanaa oo aloosnaa gaala la dagaalan meel walba halgan baa ka socday isticmaalkii baa isfaafinayay yaman ayuu sheekhu ku ta'auray kutubta badan ee uu wax ka diyaarin jiray masalada masalat alwalaa waxaa ka mid ah asayf albataar calaa man yuwaali alkufaar oo nin yamani oo ahdala uu lahaa waxaa ka mid ahaa kitaabkii la odhan jiray cuddat اlumaraa baa ka mid ahaa nin reer dimaar oo reer yamani aan lahaa marka dawla cumaaniya baqaayaadkeedii caalamulislaami ku dambeeyey iyo bariga dhexe culimmadii joogtay baa aad u dagaalami jiray waagaana gaalada aad loogu ummadda loogu diri jiray islaamkana waa la jeclaysiin jiray mu'alifaad badan baa soo baxay kuwaasuu sheekhu haystay marka aharkan ah in rugnigan la xoojiyo alwalaa walbara ah gaalana loola collaytamoo la gooyo islaamna la gacalsado waa aar ka soo jeeday iyo hawro markaa taagnayd iyo saxwo islaami markaa jirta weeye loomana tirin karo ree cabdiwahaab iyo reer sheeh maxamed keligood saasay aniga ila tahay waxaan leeyahay sheeh maxamed cabdilla xasan wax ta'ahur ah iyo cilaaqo aan lamuusan lahayn addacwa najdiya sida muuqata baarak allah fiik wjasakum allah khayr waxsan ilaykum su-aashaan looma la dhixkulma anzalnaa fii ulaaika ulka fircoon arooray walaalka soo qoray kitaabkii kitaabul iimaan abu cubeyd qasm salam marka sheeku akhriyey buu asarkaas ku faahfaahiyey sugnaanshihiisa iyo xaalkiisa waa ka gudbaynaa su-aashaas su-aasha kale ee ku xigta waxaa weeye waxay leedahay sheikhana ibnulqayim xilli miyuu ahaa suufi haddii ay jawaabtu noqoto haa kutubtii xilligii tasawufka uu qoray iyo kutubtii xilligii uu hagaagay uu qoray siyaag kala saaraynaa bismi wasalaatu wasalaamu suufigu laba isilaax baa loo isticmaalaa sheikhulislaam ibnu taymiya fii kitaabi alradd cala ashadali wuxuu yihi lafdu suufi waa lafdi mujmal ah yadkhulu fiihi اlmu'min الsidiiq اlbaru taqiy wayadkhulu fiihi الzindiiq اlmulxid wayadkhul fiihi اlkaafir waa lafdi mujmal ah haddii looga jeedo marka ibnu qayim suufi maa bimacnaa zaahid caabida nacam zaahid caabida ayuu ahaa wa acbadu man ra'ahu ibnu kaiir buu ahaa haddii looga jeedo ma aha suufi qubuuri oo wathani oo mushriga oo ilaahay khayrkii caabuda ma soo marin mana jirta midda ayada ah asagu kutubtiisa qaarkood wuxuu ku sheegay bacdu ahlilkalaam iyo ashaaciro inuu ku ta'auray buu ku sheegay kadibna uu yimi ibnu teymiya oo uu laasimay dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano kadibna waddadii iyo tubta fiicneed cagta loo saaray ilaa uu nabi maxamed ku arooray saasuu sheegay nuuniyadiisuna ku sheegaa marka kaana suufiyan bimacnaa aلzaahid alcaabid ama bimacna almushrik alwathani alqubuuri lam yakun muطlaqan kutubuu qoray xilligii uu suufigaa caabidka ah ee ibnu teymiya uusan la kulmin uu qorana ma jirto kutubtiisoo dhanba waa bacda maa taطalaca min cilmi shaykh ibni taymiya hada bilahi towfiiq baarak allah fiikum wajazakum allah khayr waaxsan ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay ibnu taymiya iyo maxamed ibn cabdilwahaab iyo ibnuqayim inqiaac uma dhexayn baa tiri xaggana culimmadu alimaam maxamed in cabdilwahaab waxay ku magacaabaan inuu mujadid ahaa kayfa yakuunu mujadida walaysa baynahum inqiaac bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin eh, mujadid mulaqa ah lama yidhaahda shamax cabdiwahaab laakiin waa mujadid nisbi ah wadaadoo dhanna waa sidaas diinka ilaahay wuu socdaa indiraas iyo dacfi jira markuu ruuxu wax ka toosiiyey ee ummadda uu aar ku yeeshay iyo waxtar waa loo tirinaya juhdiga sheekhu waa lahaa jasiirat اlcarab xilliguu sheekhu soo baxay shirki baa saytareeyey ahlulbidac baa la wareegay xijaazna raafidiya zanaadiqa haystay dhulalka kale oo dhanna qabuuriyiina wataniyaa la wareegtay ahlu tawxiidkuna waxay ahaayeen naadir aan la sheegaynin bay ahaayeen jaziirat اlcarab marka dhanka marka laga eego kaana mujadidan wuuna yahay laakiin raadkii shaekhulislaam ibnu teymiya inuusan dhumin min mowtii ilaa yowmina haada oy culimo ku dheganaayeen oo laa tasaalu طaa'ifatu min ummatii ay jirtay baan kuu sheegahayaa warkayguna waa intaa adaa bilahi towfiiq waay leedahay wadaado ku hadla luuqadda ingiriiska ayay maraykanku diyaariyeen kana dhaadhiciyeen in ay ka digaan ama ay tacdiil ku sameeyaan fataawada ibnu taymiya wayna sameeyeen oo maqaalo iyo kitaabo iyo taxriiraad bay ka qoreen arrintaas waxayna ku shaqaynayaan waa amarkii maraykanka iyo hawshaas mawqifka aan ka qaadan karnaa muxuu yahay culimmadaas bismi illah culimmadaasi mowqifka laga qaadan wuxuu khuseeyaa kuna aadan yahay ninka ka warqaba waxay ku hawlan yihiin shaqaday qabanayaan ujeedooyinkoodu dhaawacay geysanayaan dhibkay diinka u geysanayaan iyo waxay ninka yaqaanee la socda ninkaasaa xukumi ama anugu balaftaas iyo shirki maaridiin ka dhacay inaha yararkaan hayaa khulaasadiisii iyo ujeedooyinkiisa iyo cawaamishiisa iyo meeluu gaadhay iyo muwaasafoodkooda ma hayo marka wadaadaha ka warqaba hala weydiiyo xukumka munaasabka u arkaana ha saareen adaa bilahi towfiiq su-aashani waxay leedahay sheikh ma bannaan tahay in la daraaseeyo oo la akhristo kitaabka caaridul-jahliga ah waxaa jira wadaado ku tilmaamay inuu quluwi ku jiro iyo xadgudub xagganna akhtaa uu leeyahay marka ma bannaan tahay kitaabka in la daraaseeyo maxaad ku tacliiqinaysa ilah wsalaatu wasalaam calaa rasuulilah kitaabka le caaridul-jahli wa aharuhu fi masaa'il ictiqaad waa kitaab wadaad hadda nool uu qoray abulcula araashid waa kitaab nin bini aadam oo yukhti wayusiib uu qoray taasi waa masalo oo cismo u mayno laakiin qiimo ahaan iyo tayo ahaan mawduuca uu ka hadlay kitaab lamida ah anugu hadda ma ogi casri hadda aynu joogno kitaab la qoray ama la alifay ama casri hore la qoro oo la qiimo ah masalada uu ka hadlay waa fariidun fii baabihi mutamayizun fii mawdicihi wey in la akhristo oo la daraaseeyona waa ku talinhayaa wadaadaha duray waxaan u helay keliya hal shubho hal shubhaan u helay oo ah ay yidhaahdeen wuxuu ka soo guuriyaa bacdu اlmaaturidiyati wاlashaacirati wa bacdu ahli اkalaam aayad iyo xadiid iyo ijmaac salaf oo sheegaya ahlulbidac inaan laga soo guurin karin wax xaq ah oo kitaabka rabbiga iyo sunnada iyo aqwaalu salaf iyo qiyaaska iyo adilada muctabarada waafaqsan aan laga soo guurin karin wax qabana anugu ma arag waxaan arkay waxaa weye ahlulbidacu masalada bidcada loogu tiiriyey ee ay ku aafaysan yihiin baa layska ilaalin waa la iska dawey laakiin istimbaadaadkooda waafaqsan ahlulxaqiga waa la makhraati gashan karaa intaas waxaan ka ahayn maaa kitaabka kitaab qiimo badanoo fiican aad iyo aad u wanaagsan jaamicna ah waana qumbulo iyo bam nafta u keenay weeye reer ictisaam iyo jadiidiye ha la nashriyo weliba ayaga ha lagu xumeeyo ka cadhaysiintoodan ilaaha loogu dhowaado adaa bilahi towfiiq